العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار والمن بالعضية وتنفيق السلعة بالحلف aadaakani baabu bayaani kiladi taxriimi isbaali zaari wuxuu u baabaysan yahay caddayntii la caddaynayey adaygay aada u adag tahay wax adag ay tahay marka xaaraamnimadka ay xaaraam tahay marada hoos kuntigii dee waa maradii oo la dhaadhiciyo la raariciyo oo dee la dhaafiyo intii loo xadeeyey kuraamihii ama dhulkiiba la gaadhsiiyaba adigu taas iyo jiiditaankeediiyo iyo walmadni galad sheegad iyo iyadoo loo madno sheegto lagu madno sheegto bilcadiyati wixii la bixiyey ruuxu wixii uu bixiyey ciddii uu siiyey almucdaa lahu uu dee markaa xusuusiyo ushita dee ugu madno sheegto waana wax sadaqadaba burinayo sida ilaahay qur-aanka inoogu sheegeen wa tanfiiqi silcati bilxalifi waxaa kaleu baabaysan yahay bal xaaraamnimadka ay xaaraam tahay inay wax aada u adag ay tahay alaabtii oo lagu socodsiiyo dhaar oo ruuxii waxiibinayey oo dhaar dee beena wixiisii ku socodsiiya taa xaaraamnimadkeeda ay xaaraam tahay weliba adag tahay taa caddaynteed wa bayaani halaathati waxaa kaloo u baabaysan yahay baabkani waa axaadiis ay noogu iman doonta bayaani halaathati saddexda caddayntoodii aladiina saddexdaasoo waa saddexda qole laa yukalimhum اllahu ilaahay aanu la hadlahayn yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha walaa yanduru ama aanu eegahayn ilayhim iyaga xaggoodana aanu eegahayn walaa yuzakiihim aanu cadaabkii iyo aanu ka dahirayn ama dembigood iyo wixii aan laga dahirahaynba walahum iyaga ay u sugnaatay cadaabun cadaab aliimun bal markaa waa asnaaf kollay dee axaadiis kala duwan aan ku arki doono bal umuuraha baabku yar dheeraatay cunwaanku laakiin waa umuuraha axaadiis inooguba imanaya bal taas buu ubaabaysan yahay dee <clears throat> kolley kitaabuliimaan abwaabta caynkana soo aroorinta lagu soo arooriyeyna acmaasha caynkana oo dunuubda waaweyn ah ama kabaa'ir ahi waxay dee iimaankii kamaalkiisii bay ka hor imanaysay anfiyeysaayo waa ta aan soo maray iimaanku inuu ku nuqsaamayo macaasidii dee waxna waa waxyaalihii macaasida ah ee nuqsaaminaya iimaanka ayay kuwani kaba midyeenoo saas baa u baabkan ama kitaabuliimaan uu axaadiisan ugu soo arooriyey iyadoo dee meelo kale oo munaasibo acmaalaha caynkan ay kuba kaceen abwaabteedii ay dambayso wuxuu yihi imaamku raximah الlahu taعaalى xadaثana abubakr bn abi shaybata ومحamed bn الmusanى وbnu bashaari qaaluu saddex sheekh buu israaciyo sheekhadiisii kamida inagu badan oo dee kitaabkaba aada ugu badan oo raggu axaadiisooda aada u badsaday ah saddexdooduba waxay wada yidhaaheen xadaثanaa moxamed ibnu jacfar sheekh keliyay wada leeyihiin moxamed ibnu jacfarka shucbo ka warinayaana dee moxamed ibnu jacfar kalaba soo aragnay khaasatan asaaniidda reer basriya asaaniiddaas waa ama asaaniidda ciraaq waayo ninka kale waa nin reer madina waxa weeye waa gundar m can shucbata can caliy bni mudrikin can abi zurcata can kharashata bni اlxuri can abi darin can الnabiyi salى اllahu عalيه wasalama qaala anahu qaal bal sanadka qeybta hore oo dhan waan soo wada aragnay bal de waxaan leeyahy nin keliya un baa cusub xataa caliy bnu mudrik waa nin taabici oo hiqo ah oo dabaqadii zuhriye ah waynu soo aragnay oo kitaabulimaan dhexdiisa aan kusoo aragno waa nin adigu taabiciintii kamid ah markaan isaga taabici aan nidhaahno laba taabici oo kalena ay kasii dambeeyaanna saddex taabici baa isku xiga abuzurcana intan kitaabuliiman aan kusoo jirnay jariir ibnu cabdillaahi baa u awowa kunyadiisan buu aada ugu shuroobay magaciisa harim iyo camrin oo aabihiina la yidhaa iyo waxyaale way yidhaaheene waa taabici oan soo maray ama ninka cusubi waa ninkan kharashatu bnu lxur waana magac keliya magaca kharashadu oo cidda wadaagsato ruwaadii ma jirto waa magacyada afraada ujeedada raawigan mooyaane cid kaleoo magacan lalihi ma jirto ninkana waa nin adigu horta taabiciyo weyn oo waxa weeyaan barhkoodna ay dee saxbaba kuba sheegeen oo adigu taabici weyn weeye waana nin hiqo ah oo bal ninkan waxaana la idhaahaaba dee kana fi xajri cumar ama xijri cumar yatim buu ahaayo cumar baa xajrigiisi iyo kafaaladiisu kuba sugnaa adigu nin taabiciyo waynoo hiqaa weeye abudarba wuxuu yihi isagoo rasuulka ilaahay baa yihi salawaat ullaahi wasalaamu عalayh halaaثatun saddex qolo ama saddex shaksi laa yukalimuhum اllahu ilaahay lama hadlayo yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha waa la hadliba maayo oo dee cadaab bay muteen ilaah matalan cadhadii bay muteen oo sidaas ilaahay ulamama hadlaya ma kalaam de iyaga waa tan qur'aanka baa inoogu sugan tahay ahlu naarka iksa-u fiiha walaa tukalimuun bal qolooyinka saddexda saddex dambe o inoo soo socdo iyadana waciidkani uu yimi ayaa waxaa bukhaari kuba yimi inuu mid ah kuwaa kamida ilaahay ku odhanayo maalinta qiyaamaha alyawma alyawma amnacuka fadli kamaa manacta dee sida aad waxaan gacmahaagu samayn oo idagu aan laba imin waa biyihii aad u manciyaan nafadiga kuu diidayaaba laakiin waa hadal naxariiseed hadal ludfi ilaahay kulama hadlayo waa maalinta qiyaamaha wey walaa yanduru ilayhim xaggoodana ma dayayo ilaahay nadarka ilaahayna waa nadar isaga usugan san basarba usugan yahay kayfiyadiisana isagun og oo iyada taa kayfiyada ma ogin laakiin waa nadarkaa haabitko ilaahay xaggooda ma dayayo walaa yuzakiihim ma dahirayo oo cadaabka ma dahirayo dembi kama dahirayo walahum waxaa usugnaaday cadaabun cadaab aliimun ay manaa ficil macnaa mufcila weeye xanuunjiya gubah weeyaan oo taas baa usugnaatay <coughs> qaala wuxuu yihi abu dar baa odhanaya faqara'ahaa rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulka ilaahay baa waa cibaaraadkan iyo hadalkiisan oo dee waxa weeye iyadoo waxa weeyaan laa yukalimhum lah yوم اlqiyamati walaa yandur ilayh kolley lafti aayadeedna ay waafaqsan tahayba ayaa rasuulka ilaahay ku celceliyey rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam ثaلaaثa miraarin saddex goor qaala abu darin abu dar ba wuxuu yihi markuu rasuulka ilaahay ku celceliyey khaabuu way hungoobeen oo muraadkoodii may helin kuwaasi way hungoobeen wakasiruu way khasaareen way hungoobeen waanay khasaareen kuwan oo way halaagsameene dee waaba taas umuurahaasaa isu raacay waciidkaa weyne adag man hum ya rasuula wa iyo kuwa saddexdaasi rasuulka ilaahay ow qaala wuxuu uhi rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh almusbilu waa kii maradiisa raaricinaya ama dhaadhicinayay ee dhaafinayay intii loo xadeeyey walmanaanu waa kii mana sheegad ka badnaa oo wixii uu bixiyaba sida xadiid inoo soo socota ama riwaayaadka mid inooguba iman ku mana sheeganayay oo de waata waana de walaa tubdilu sadaqaatkum bilmani walaada wlmunafiqu marka horeba sidaasuu sheekhu uga cabiray tanfiiq waa nafaqa masterkeedii baa cunwaanka terjamada inoogu sugnaa imikana waa ismigeedii faacil waayo ficilku hulaasina waa u yimaadaa نفقة e eh, laakiin waa laazim oo نفaqati tijaara cagsa kasadati wey way socotay oo way baxday bay noqon laakiin imaka nafaqahuna uu socodsiiyey weeye marka wlmunafiqu kii socodsiinayey silcatahu alaabtiisa waa waxaan dee uu iibinaya mataaciisa waa ruuxu xiibinaya alaabtiisii ayuu socodsiinaya silca jamiceedna waa silac waxay isku lafti un yihin o isagoon ku wada yimaadaan silcadan waa burada oo kale iyadana san unbay waa isku wasan isku dabdi dee labada macno ha kala lahaadeene oo iyada taasna de waxay utimaadaa un silcatun waayo salca luqada jirto shajada dakarka oo kaliya wlmunafiqu silcatahu bilxalifi dhaar alkaadibi been ah oo dhaar beena ah ayuu alaabtiisii ku socodsiinayay de maxaaba dhaartii beenta ahayd kaba mid ah oo dee kolley waa umuuro dunuubba meesha ku kulmaysa markaas isagoo yidhaah waxaan uu soo siisan ba anay kuma joogin wallaahi intaasay igu joogtaa ruuxina dhaartiibuu ku kadsoomayaa buu kaga iibsanayaa wixiina markaas markaa istikfaaf ilaahay magaciisii uu fudaydsaday waa dhaartan beentan uu sheegay ruuxan inaeeg waa ku kediyey oo dhaartan buu lacag wax siyaadaha kaga qaatay ruuxuu maalkiisii bikayri xaqan kuba qaatay oo kale oo iktiraarkan ugaba imanayo ta umuurahan baa dee waxaan ay kulansanaysaa dhaartani oo waxyaalahaas oo dhan oo wada dembiya isugu tegaya haddaba kaas weeye bal xadiidka duruqdiisaan dhamayneynaa وxadثnي abubكر بن khلاد الbاhiliي qال xadثna yaحyى وهو الqطاn qال xadثna سفyاn qال xadثna سlayman الأعmش عن سlayman بن msir عan khرشhaة بن الحr عan أbي dri waa xadiidkeeni imika aan kaba soo baxnay duruqdiisii abubakr ibnu khalaadna hore inuu soo maray dee kolley habeen iyo laba iyo laguma xafidi kare magaciise moxamed ibnu khalaad ayaa la idhaahaa abubakrna waa kunyadii adna atbaacu taabiciintii raggii la kulmay kuwoodii ugu waaweynaa kamidoo hiqo sheekha muslim ah horena waan usoo aragnay moxamed ibnu khalaad ayaa magaciisa la idhaha albahiri ama yaxya ibnu saciid alqadaan iyo sufyaan thawri weeye sufyaanku kol hadduu yaxya idlaaqayo eeyo kuwaasna waa inagu badan yihiin <coughs> waxaa caawa yar cusub isaguna kharasho haddaan sheegnay sulayman ibn musir eeg sulayman alacmash de acmash waa ragga axaadiistoodu ay badantao ninkii xaaf de waqti xufaadii waqtigiisii weeye aadna loogu iman jiray aadna wax looga naqliyay xadiidiisuna way tiro badnaydba isaga laga warinaya oo kolley waa nin mashhuura oo anas waa taabici yar oo anas ibn malik buu arkay balxadiian riwaayana way jirtaa ee saxaabo kale cabdillah bin abuofana waa soo gaadhay isku beledna way ahaayeen laakiin lama hayno de bal matalan la kulan uu la kulmay oo kale iyo taase bal waa ninkaasoo kolay de muxadis oo xaafida qaarina ahaa weeyo de marka la eego quraadii waktigiisa xufaadii caabidna ahaa alo xagga riwaayada de yar kolay muxadisiintii waktiga ama raggii dalabadii waktigaasi rag badan ba yar dabeecada ka xumayn jireen oo hawshooda badnayd oo dee waqti uma yeelayn aqalka hadday joogaan albaabkii baa lagu garaacay hadduu doon saqdhexe qablilfajri baa loo iman hadduu meel tago adugu hawshaa iska yar badnayd oo detay ragga qaarkood ku xambaari jireen kalba in in dabeecadiisu xataa bedelanto salmaan sulaymaankan oo kale n kolkol bay ku kalifi jireen inuu dhaarto inaan xadiid ba usheegin u kolkol bil dhaarto ama laba bilood dhaarto taas oo kale ayaa dhacaysay in waa bal markaas sulayman alcmash sulayman ibnu masirkani waa nin taabiciya barhkood ba sida ibnu oo kale saxaabi bay ka dhigeen lakin xataa dee taabiciintii waaweyneyd maaha waa taabiciintii dhexo isna waa nin iqa eeg sulayman ibnu masir xalita waxaan soo aragno magaciisu muu qornayna nin ibnu musir baynu xalay soo aragnay ibnu musir imakana sulayman ibnu musir baan helabay kala yihiin oo adiga gor dee sanadkaa la eegaayo dee ruuxa aan umuurahan la socona waxaa dhici karta magacii markuu arka ki inuu unoqdo ninkani waa ninkaas sulayman kaba warinaya ime acmash u sheekh ah kaa kalena waxaan kusoo aragnay inuu acmash talaamidiisii asxaabtiisii kamid ahaa way kala dambeeyeen kani waa nin taabiciya oo taabiciinta dee adigu yaryaraydba ah inkaa kalena waa nin atbaacu taabiciintii waliba yaryarayd maaha koodii waaweynaa kuwoodii dama cali bn musir ba kaa la idhaaha ee waanu inagu soo noqnoqon doonaa kani riwaayadiisu badnaan doonte sulayman ibn musir weeye ninkan waa nitaqaan عن khرشة بن الحر حر عن أبي dr عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة bal riواayada qoladan dambe ee سفyاn riwaayadiisa tii hore waxay ahayd ee qolooyinkaa hore cali بن mdirka عن أبي زرع tan سليمان بن msir baan ujeedaa waa kanoo walaa ينظر إليهم walaa يزkيهم وlahم cdاaب alim intii baan la socon lakin xadiisku de waa mid keliya oo way la socotune lakin waa intii dee raawigani isagu dabdiyey almanaan waa ruuxa madna sheegadka badan aladi kaasoo waa tan tafsiirkiiba waa riwaayada lahaway noo soo socotaa laa yucdi aan bixinayn shay-an ilaa manahu hadduu wax bixiyo waa kaa ruuxii ugu madno sheeganaya kii wax siiyey maalin waa ugu madno sheeganaya taasna dee waana wax sadaqadiisii burinaya dembigan weynna uu mudanayo taas iyo walmunafiqu ka socodsiinaya silcata alaabtiisa bilxalifi faajiri waa halkii hore bilxaliif ilkaadib bay ahayd waa isla mid uun dhaar beena ku socotinaya alaabtiisii iyo walmusbilu izaaraho ka hore almusbil unbaa inoo yaalay waana sababtu isbaalu lizaar nawowi uu yihi ba tarjamada izaarkiisa ama waxa uu guntan yahay isagu dhaadhicinaya raaricinaya ilaa u dee ama waxa weeyaan jiidaba manjara thawbahu khuyala lam yandur ilahu ilayh ama se kuraamii dhaafiyaba bartaasba weeye kollayna izaar waxaa halkan suu dee dabari oo kaliya yidhaahaan halkan izaarum waxaa qeydka keenay oo wixii iyaga u badnaa eh, lakin waxala wixii dee qamiiskii iyo srwalkii iyo waxa weeyaan wixii kale la guntanayay iyo macawisi wixii oo dham waa isla wada baabuntaas walmusbil izar oo bal xadiid ayn warinayay eh, markaas abu da-ud iyo nasa- iyo ayaa wuxuu aha alisbalu fi lizaari wاlqamiisi wاlcimaamati cimaamada haddii dee la weyneeyo la dheereeyo man jara shay-an khuyala lam yandur illahu tacaala ilayh yowma alqiyaamati waxyaalahaas oo dhan dee wuxuu kaba yimaadaa isbaalkuya walo xadiidka qeyd la socodee bal waynu kolle axaadiisa way noo muslim baa wuxuu hi waxadaanii hibacna xadiidkan imankaan ka soo baxnay waxaa igu waramay bishr bnu khaalidin waa nin sheekhadiisii kamid oo siqoyn hore usoo aragnay intan kitaabulimaan aan kuba jirnay bishr bnu khaalid qaala xadaanaa muxamadu yani bna jacfarin oo can shucbata qaala samictu sulaymana sulaymaanna waa acmashka oo tan imankaan soo haynay bi hada اisnaadi oo isnaadku muxuu noqonaya can sulayman ibni musr can kharashata bn اxur can abi darin maxaa markaa isbedelay un riwaayadaha hore acmash waxaa ka wariya sufyaan thawri maantana ayaa ka warinaya shucbat bn اxajaaj baa kaba warinaya intaasba weeye in riwaayada hore can sulayman dee u cancaneeyey acmashna tadliis baa lagu yaqaana lakin de shucbaba hadduu ka warinayo waxa uu tadliisiyey kamuu aqbali jirin o markaa tadliiskiisa aamin baa laga yahay markuu shucba kaba warinayo bal markaa maxaa dee soo kordhay intaasaa isbedeshay iyo dee sheekyada hore muslime wa qaala wuxuu yihi markaa riwaayada dee isagu markay noqoto shucbe uu sulayman kaba warinayo inatii hore sufyaan bay ahayde halaaثat laa yukalimuhum اllahu walaa yanduru ilayhim lafdigii yowm alqiyama ba halkana maqan walaa yanduru ilayhim walaa yuzakiihim walahum cadaab alim inta kale waa iskaga mid bal xadiidkan mar bana xadiidka isku sharxayna waayo ziyaado kale aynoo dambeeya riwaayaat kale ama axaadiis kaleba weeye وxadaثna abubakr بn abi shaybata qala xadaثna wakiic wa abu mucaawiyata can اlأcmashi waa sulaymankii lakin yuu ka warinaya can abi xaazimi can abi hurayrata qala anahu qala qala rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam wax kale oo bal abu xaazim baa meesha yaalla habeen dhaweydna waan soo aragnay abu xaazim kaleon habeenkaa dhaweydna aan kala saaraynina waa inoo dambeeya bal haddii casharku inoo gaari kara haddii ala yidhaaho bal abu xaazim kan abu hurayre ka warinaya iyo nin kalaa jiro abu xaazim la yidhaaho sahr ibnu sacad kaba wariye صaxaabiga waayo asxaab kalu la kulmay ma jirto markaa ninkana weyn waa labadiiba kunyadoodii baa meesha labadoodna carab ay ahayd dadkii mawalidaben bal ninkan abu hurayre ka warinayo oo nin abu hurayre la yihi sanaduu la joogay laazimay muxadisa magaciisa waxaa la yidhaha salman salman baa la yidhaha lakin sharxa musliman haya waxaa dhacay abu xaazim salman اlأgr mawla cazata salman waa sax abu xazimna waa sax mawla cazatana waa haweeney caza oo alshacr reerkan ashacri loo nisbeeye waa haweeneydii ay markaasa waa mwal mawla ahaane waa saxe lakin cibaaradan sharaxayga dhacday alaqar nin kalaa jiro isku dabaqayin abu hurairana ay la kulmaan salman alaqar la idhaaho oo kunyadiisa abu cabdillaahi oo mawla juhayna bal markaa waxaad moodaa yar sharaxan dee ama madbacaha ka timaada ama imaamkii ha dhacdee labadoodii baa yar dhacaye ninkan salman اlأgr maha waa salmanka mawla cazata waa yahay lakin alأgr waa salman kalaa la yidhaho salman isagana abu cabdillaahi oo isaguna mawla juhayna oo isku wakti ahaayeen taabiciintii dhexe abu hurayrena ay la wada kulmeen kaas baa jira waa xagga sharxumaan sheegaya bal ninkaasi waa haddaba abu xaazimkan waa ninkaa taabiciga ee abu hurayrena in badan laazimayba dhowr sanood buu la jooga yidhah ama shan sanood iyo ka kalena waan arki doonaa in sha allahu taعala qala qala rasuul الlahi salى الlahu عalayه wasalam ثalaaثaة laa yukalimuhum اllahu ywma الqiyaamati saddex ilaahay lama hadlayo maalinta qiyaamaha kolley dee qiyaamadana waa waxaa loogu imika halkan sidoo xaafid yidhaaho waxay ishaare u tahay raxmadii mustamirka ahayd aan kala go- lahayn dee maalintaasay ahayd maalinta haddii ay hadalkaa ilaahay waayaan naxariistiisa ay waayaan oo kale dee naxariista aan kala go-a lahayn taasay ahayd waa dhib iyo cadaabun ama naxariista addunyo de xataa hadday jirto kol kolba xawaadis iyo dhac waxyaalo yimaada ay naxariista iyo raxmadaasi ku kala go-daaba bal markaas hadda maalinta qiyaama walaa yuzakihim qaala abu mucaawiyata walaa yanduru ilayhim maxaa halkan ujeedadu ay tahay in xadiidka sanadkiisan aeg abubakr ibn abi shaybe waxa uu ka wariyey wakiic iyo abu mucaawiya labadoodna acmash bay ka wada warinayeen markaa wakiic riwaayadiisa maxay laftigiisu ahayd halaaثatu laa yukalimhum اllahu ywma اlqiyaamati walaa yuzakiihim walahum cadaab alim abu mucaawiya oo marka la xadiidka acmash isaga kaba sii yaqaano wakiic de wakiic ha kasii weynaado martabada iyo cilmiga iyo imaamnimada lakiin xadiidka acmash markay noqoto waxa weeyaan xaafid mutqinu ku abu mucaawiya waa min asbat الnaas ama waaba ninka asbat الnaas ba la yidhah de haddaan bal sawri lasoo gelin meesha oon lasoo baaldhigin haddaba isaga muxuu markaa kordhiyey walaa yanduru ilayhim xadiidkii waa acmash kaba warinaya waana cibaaradii aan soo aragnay shay markaa saddex yoyin waa shayku nin odaya oo zanin haddana dhilaya zani ah iyo wa malikun boqor kadaabun been badan wacaa'ilun ku cayl oo mustakbirun mutakabira isla weyn oo mutakabira saddexdaasna iyaguna waciidkii hore oo kale ayay mudanayaan bal kuwo kalea inoo dambeeya haddii a la idhaaho ama saddex kale ayaa inoo dambeeyo walow adigu midkood laga yaaba almunafiqu silcatowdaas uu dee la mid noqon doono kuwo kale way inoo dambeeyaan axaadiista aan iska wada dhameeyo horta وxadثna abubكر بن abي شhaybة وabو qrayb qاla xadثna abu mعaawiyata عan الأعmaشh عan abi صاaلح عan abi هurayrata xadiidkii horena abu hurayra lahaay lakin laba xadiis bay xagga marka leega waciidada ama asnaafta ay kala noqonayaan xadiiث abi hurayre ha noqoto acmash iyo abu mucaawiya ha kuba sugnaadeen wahada xadiiث abi bakri abu bakr بn abi shabiya abu qurayb baa xadiidka dee muslim u wada sheekh ahaaye lakiin lafdiga inoo soo socdaa waa lafdigii abu bakr بn abi shayba qaala abu hurayra wuxuu yihi qaala rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulka ilaahi baa wuxuu yihi halaaثun saddex adugu bal maala san baana halkan riwaayadan dhacday dee daahirkuna adugu markaas waxa weeyaan un kol hadii dee macduudki ama daasi xadfan yihin hore aan soo sheegna labada waj waa iskaba banaanaanaysaa halaaثun laa yukalimhum اllahu ywma اlqiyaamati walaa yanduru ilayhim walaa yuzakiihim walahum cadaab alim waa waciidka adag oo cibaaradan qur'aanka inoogu sugan tahay ama intaniba rajulu nin waxa weeye wahum markaa kuwaasi waxa weeye ama axaduhum rajulu nin weeye calaa fadli maa-in oo min idaafati صifati ilaa mawsuufiha asalku muxuu ahaaba waa calaa maa-in faadilin weeye biyo isaga xaajadiisii dheer korkiisa kusugan markaa saa sifadii baa loo idaafeeyey mawsuufkeedii bal matalan oo calىa fadli mayn waa biyo ziyaada biyo xaajadiisa iyo baahidiisa ka badan kifaayadiisa ka badan korkii ku sugan oo ujeedadu haysta wey bilfalati meel oomano ah waa meesha labadegaankaa weeyaan dee biyo iyo waxba baadiyo waxba aan lahayn kafro ah adigu ama dee oomano ah ayuu biyo ku haystaa yamnacu waxaan biyuhuna waa biyo isaga dheer in hadduu isaga wixii ku filaayahay isaga kifaayadiisa ama dee isaga baahidiisa ka horeysa baahidii dadka kale waxani waa in ka ziyaadsan buu haystaa markaasa yemnachu meeshuna maaha meel biyo kale laga helayo ma aha yemnachu wuxuu udiidayaa min ibni sabiil ruuxii socotada ahaa musaafirka ahaa tibuu uba diidayaa oba de waaba kan insaan muxtawar ama xataa xayawaankii ayaaba dee suuradan markay wuxu ay faadil kaba yihiin waa ti de waxa weeyaan laa tamnacu fadl ma litamnacu fadl alkalama waaba inoo dambeeya waxa weeyaan waa ruux socotaa oo baahan oo uga haraadan ayuu udiidaya kaasi waa mid warajulun midna nin weeye baayaca rajulan waxay inoo soo socotaa laftii oo xadiidkan duruqdiisa un kaba mid ah oo warajulu saawama rajula bisilcatin kolley baayaca la bayctamay oo dee wax kala iibsade weeyaan ama kaba iibiyey laakiin lafdiga inoo dambeeyaan kuba fasiraynaayo waba rajula nin weeye baayac macnaa saawama wuxuu dee la baayactamay weeyaan oo wax ka baayacay rajula nin kale bisilcatin silco bacd alcasri salaad casr dabadeed faxalafa lahu wuxuu ugu dhaartay bilaahi ilaahay laأkhadaha bikada wakada inuu intaa iyo intaa soo siistay fasadaqowkiina waa u rumeeyey hadalkii tibuu ka aqbalay uu kaga iibsaday wahuwa walxaal huwa isaguna shaksigan dee dhaaranaya calىa gayri dalika waxa uu ku dhaartay keyrkeeduu kuba sugan yahay oo kana casarka waxaa loo magacaabay dee casarku waa waqti aada u mudan awqaadaha kuwa uu mudan weeyaan gees dee salaada casar sida dee raajixa ah khilaaf badani haba jiro axaadiisna aynoogaba timi aلsalaaة اlwusطى waaba iyada salaadii casr waana waktigaa malaaigtii habeenkii ta ay kuba kulmayeen gees kalena dee bacd اcasr iyo bacda bacd subxi oo kale iyo waa awqaadaha dee dikriga iyo xuska ilaahay iyo taasi ay aad u fadliga badan tahay waqtiyada kale kaba fadli badan tahay bal matalan ruuxaa dee fadhiistay intaa ilaahay xusaya de bal matalan dikri ilaahay taa kuba jira waana wkti maalinta akhirkeed ba oo xataa ruuxii muqasirka ahaaye waxyaala soo sansameeye qalada waktiyadu isxusuusan lahay toobadkeeni laba wey salafkii ummaduna xataa barhkood ee xadiidna waa kuba yimi marka dhaarta ay adkeynayaan in ruux la dhaarinayo kolkolbay bacd casr bay dhaarin jireenba waaba san oo kale bal marka haddaba waktiga caynkaasee faadilka ahaa ayuu dhaar beena dhaartay oo weliba ay ku sugantay dee xoolo dadna waa ku qaadanaya inay waxaan ziyaadada ee uu ku helay ruuxi kalaa lahaayo waa kaga qaatay dhaartiisa beentaa magacii ilaahayna waa ka fudaydsaday balkaasna waa mid warajulunka saddexaadna nin weeye baayaca la ahditamay weeye tani la mubaayacodo baycu la galay imaaman waa nin amiira madaxa madaxweynaha taasba laa yubaayicuhu xaal aanu ula mubaayacoonahayn ilaa lidunya addunye uun mooye oo macnaa ninkani ninkan waaba baycu la gelaya waana nin madaxa ujeedadiisu waxa weeyaan waa sida dadkuba cayihiin de ama ilaa man raxim allah ruux u arkaya maadama maanta waa naadirba ama way adagtayba in la helo baycadani iyo waxyaalahan iyo samcigan iyo daacadani umuuro shareecadu dadka fartay oo de matalan cibaado u noqonaysa hadday niyadii iyo ikhlaaskaasi jiro e, waxa weeyaan dan iyo qarad buu leeyahay hadduu muraadkiisii helo ama mansib ha noqdo uu isagu doonayey ama ha noqdo waxa weeyaan dee addunyo kale iyo qarad kalu kaba lahaa maxaa dhacaysa la taasi horta ula baayacoonaya mansiib doon weeye ama dee waxaan dee ama kooxdan uga mid noqonayo xisbigan uga mid noqo ama sabaadeshid ama addunya adaheshid ama umuuro kale aad kuma gaadhin laa yubaayicu ila lidunya addunya daraaddeed mooye marka maxaa dhacaysa fain acdaahu hadduu siiyo minha ninkii imaamka ay la mubaayacooday wixii dee adduunyadii uu doonayey ama mansib ha noqdo ama wax kale wax ka siiyo wafa oo ninkaa dee muxaafidka ah oo muxaafid daycadii buu oofinaya adigoo muxaafidkaa ayadaya meel kastaba ka markaa isagii ka ayadaya ka amaanaya ta wain lam yucdihi minha haddaan wixii uu doonayay aanu siin muraadkiisi aanu helin khalaas lam yafi mucaarad weeye markaas mucaarad buu noqonayaa ama kaaso ma oofinaya baycadii iyo cahdigii arinku dee kolleyna waxyaalaha ka imanayaana ama dee fitan baaba ka bilaabmi karta kharq adigu bal kaasna wey kolley umuurihii xadiisadii way noo dhamaadeen inta kale bal aan sida baabkaan iskaba raaciyo kolley cashirkuna maanta waxaa laga yaabaa inaan bal u yar dheeraan karo marka la eega axaadiista de isa yar daba geli karteen وxadثnي زهير بن حرب qال xadثna جرير ح وxadثna سعيد بن عمر الأشعثي qال أخبرنا cبsr أنا سعيد بن عمر الأشعثي horta سعيد بن عمر بن سهل baa la idhah waa ninkaa sheeka مسلم ee ثقada ah ashcatigana waa awogiisa dambe bal waa de ashcat ibn qays nin la alashcat ibn qays la odhanayo kollay reer kibde ahaayo o dee saxaabi ahaa rasulka rasuulka ilaahi la kulmay walow dadkii riddadii e matalan dib u noqday haddana dib ha usoo islaamo ama iyadoo de asiiraha la keena waktiga abibakar eh markii dambana islaamkiisi caadi noqday ninkaas buu atirsiinta ku galaayo marka alashcatiy waa taas ashcat ibn qays akbarana cabsar cabsarkana waa nin atbaacu taabiciintii kamida ma huba inaynu soo aragnay cabsar ibn lqasim baa la yidhaha magacuna waa magac keli ah lakin ina qasim baa la yidhaha waa nin iqa oo atbaacu taabiciintii adugu kaba kuwoodii dambe kilaahuma marka cabsar iyo jariir ibn cabdilxamid labadooduba can ilacmash acmash bay kaba wariyeen bihadal isnaadi waa isnaadkii hore acmashaynu soo aragnay ee xadiidkan acmash kuba warinayey waana dee isnaadka maanta eg acmash wuu inagu yar badan yaha caawa waa nin xaafid ahaaba mar waxaan soo aragnay isagoo de waxa weeyaan xadiidkii hore isagu warinayo oo kaba warinayo can sulayman ibn musr can kharashat ibn اlxur can abi dar acmash saasaan kusoo aragnay haddana maxaan soo aragnay markan dambe أعmش عن أبي xاaزm عن أبي هرaيرaةa ka inoo dambeeyena mxuu ahaa أعmش عaن أبي صالح عaن أبي هرaيرaةa imika waa kii u dambeeyey wey ka u sheegaya waa snadkaa u dambeeya mثl xadيثkii mid walba mid ah lakiن غayr أن في xadيثi jarيri ورajuل sawma rajuلا mثl waa tn taa horeba kuwa fasirnay oo baayacada hore maha caqdigii iyo beeciba inuu dhaco waaba dee isbaybaayacaya waa la gorgortamaya dabadeed buu dee ku dhaartay in waxa uu soo siistay inaanay kuba joogin bo intaasay ugu joogtaa kina dee intii intuu ka rumaysu faa'iidadiina u saaru sidii buu kagaba iibsaday arrinkuna sidaa waa ka duwanye markaa saawama rajula bisilcatin iyo halkii baayaca rajula bisilcatin bacd alcasri intaasi bay ku kala dunaayeen dee baayaca iyo saawame وxadثnي cمر الناqd qال xadثna سفyاn عن cمr عن أbي صالح عن أbي هurayرaةa cمr الناqd haben dhow isagoo tirsi dheer l soo maray waxa ku xiga oo sheekiisu waa سفyاn سفyaanna waxa u sheeka cمr labada nin kuma sheegaya miyay kala yihin xadaثana sufyaanu can camrin de kolley laba nin baan imika meesha aan ismaal dhigayna inta kale sufyaanada kale iskamata waayo dee cid kale oo sufyaan kale oo markaa adigu ka yar horeeya waa jiri karta nacam maxaad ku garatay inu ibnu cuyeyne camr naqib y sax in camarkuna ayuu noqonaya sufyaan kan haddii aan aragno camar uu idlaaqayo kolley nin baa markaaba soo boodaya axaadiistiisa badsaday oo camr ibnu dinaar weeye horeynuu soo aragnay waan soo sheegay sufyaan marka ay tahay ibnu cuyeyna can camrin kol haddii sufyaan iyag camr uu idlaaqo camr ibnu dinaar weeye sufyaan camr ibn sufyaan ibnu cuyeyna camr waa camr ibnu dinaar can abi saalixin can abi hurayrata qaala oraah waxaan u malaynayaa marfuucan sufyaan baabale inuu yahay xadiisku marfuuc oo de walow de hadda riwaayaadka kale sida bukhaariyaba dhacday de isagoo de adigu marfuucan waa lagu wariyay xadiidku marfuucan waa inoogu sugan yahay qaala ثalaaثaة laa yukalimhm الlah walaa yanduru ilayhim walahum cadaab alim rajulu xalafa calى yamiini bacda salaةi اlcasri calى maali muslimi ruux muslima maalkii ayaaba ku dhaartay oo faاktadacahu u goose kan waaba dhaarbe inuu xoolo kale kuba dhaaranayo siibu kuba qaatay wabaqi xadiiثi naxwi xadiiث اacmash ama xadiidka kale intiisa kale naxwi xadiiث اacmash xadiidkan acmashu baabu la mid yahay bal horta waa inoo dhamaaday baabku arrinta jirtaana waxa weeye habeenkii dhaweydaan kabiirada ka soo hadlaynan soo tacriifinaynay waxaan kusoo tacriifinayba inay dee balbatan ama tacriifka ugu dhow oo ah dembigu kabiire unu yahay waxa lagu garanayo ee sakiiro lagaga soocaya waa dembi kasta oo dee waciid uba yimi ama ruuxii gadab oo kale ama lacno oo kale san oo kale dee naxariis la-aan iyo hadal la-aan iyo umuurahan ama waxa weeyaan cadaab kula adag inuu la kulmayo ama xad adduunyaba leh waa adigu dembigu inuu kabiirayo bal macnaha adigu wuxuu ina tusayaan umuurahan imika halkan iyo dadkan imika de waa ficilay la yimaadeen iyo waxyaalahan ay laba yimaadeen intuba dunuub waaweyn inay tahay horta taasi iyada waa mid waa min kaba'ir dunuub waana kaa sheekhu kiladii taxriim cabiray taasi iyada waa mid xagga kitaabulimaan waxaa loogu soo aroorinaya waa ta aan soo sheegnay oo ee umuuraha caynkan iyo macaasidan iyo kabaairtani tunaafi liimaan ama imaan kamil iimaankii waa ta nuqsaaminaysa iimaankii kamilkaa ayay kaba hor imanaysaaba oo ama ay anfiyeysaayo tan baa dee kitaabuliimaan loogu soo hor loogu soo arooriye ama muslim iyadoo dee abwaabo kale oo munaasib u ah oo inoo wada dambeeya ay jiraanba bal taas iyada waa mid xagga marka la eego laa yukalimhum llahu yawma alqiyaamati iyo umuurahaasna waan soo sheegnay de markaan isu urinana saddex keliya maahe maka waxa inoo soo baxayaba malaa ilaa dee sagaal ama sideed yaba inoo soo baxayo macsiyo oo ruuxa isagu sameeye laba yimaada waciidkani uu yimaa adigu u leeyahay marka laftiga almusbil waana tan almusbil izaarahu qaydna maaha baan nidhe waa wixii iyaga uba badnaa ee waxyaalaha isbaalku kaba yimaado kamiiskii iyo cimaamadii iyo izaarkii iyo wixii surwaalkiiya waa kaba imanaya axaadiistan waxay nooguba sugan ruuxa dee adugu intii loo xadeeyey dhaafinaya inuu waciidkan mudanayo lakiin axaadiis kalea jirta oo dabel matalan qeyd laba socday oo ruuxa maradiisa jiiday inaan ilaahay khuyalaa kibir iyo dee xaraga iyo isagoo taa u jiidaya ilaahay inaanu xaggiisa leeyahaynba waa qeyd waxaana jirta xadiiska saxiixa dhacay bukhaariya muslim ba ay wariyeen oo markii uu rasuulka ilaahay xadiidkaa sheegay abubakr inuu ku yihi rasuulki ilaahay dee maradayda waa markaa uu guntan yahy waa guntigoodii labadeeda dhinac dee waayna laba maro furan boo laysu geynaya labada mid ahaan ayaa idhaadhaca oo dee had iyo goor waa yar dhaadhici jiray inaan ilaaliyo kolba ka warhayo mooye an kolba sare usoo qaada mooye rasuulkuna wuxuu ku yihi adigu ma tihid kuwa waxaa ku xarago iyo kibir iyo taa u samaynaya bal marka umuurahaas bay ah culimada qaarkood ama bacdigood ama aan idhaahno ay axaadiisan isugu qaydeen oo yidhaaheen ka isagu mudanaya dee waciidkan ah laa yukalimuhu llahu ywma alqiyaama walaa yanduru ilayhi walaa yuzakiihim walahum cadaabun aliim kuwaas ama qeybtan kaba gelaya waa ruuxii isagu de waxaa ama maradiisaas izaarkii ama wixii laba midka ahaa khuyaalo iyo kibir iyo xarago taa ula imanayey kaas baa waciidkan isagu mudanaya ama ruuxii haddii isagoon qarad aanu ujeedin uu kaba dhaadhaco isagoon khuyaladaasi aanay ku jirin waciidkan adigu bal matalan ma mudanayo taasay adigu way iskuma qaydaan walo de lakiin axaadiis kalaba jirto yaanay waciidkan lahaanine lakin waciid kaleo ficilka naftiisu dee waxa weeyaan ruux xataa haddaanu khuyalo ujeedin ma odhanayo anigu khuyalo uma jeedo waa ii banaan tahayo ma asfala min alkacbayn waxa wey ma asfala min alkacbayn waa min alisaar waaye oo waxaa labada koraamood hoos mara fa xadiis baaba de waciidkana may ahayn oo isagu macnaa ujeedadooda intan baaba lagaba ciqaabaya intaa uu gaadhay oo waciidkan gaaraa ku yimi o ama inuu ficilkaasi aanu banaanayn laakiin ficilkan waciidkan weyne uba yimi nadar la-aantan ilaahay aanu xaggiisa dayen u naxariisanayn cadaab aanu kaba dahirayn dembigiisii kolley umuuraha kale inagoo kuba qaydayniyo axaadiista kale waciidkan weyne waa ciddii khuyale laakiin sida kale kolleyba isbaalku haddii aanay rag weeyaane dumarka iyagu waa gaar oo xukun kale leeyihiin dee isbaalkii kolley intaa la xadeeye wax ka badan ruuxii looma ogola oo wax banaan ma noqonayso xataa yaanu khuyalaba arinku yaanu ahaaninba xagga manaankuna dee imika facaal baa laga cabiro waa kan xadiiskii ba inoo ufakira waa ruuxa wixii uu bixiyaba ruuxii uu mano sheeganaya taasna iyadu de waa dembi weyn inay tahay de qur-aankana waxay noogu sugan sadaqadii iyo wixii la bixiyeyba horta ajrigeedi inay baabiinayso xadiidkuna waxay noo faa'idaynaya arrintii inaan lagaga hadhaynun ajrigi oo ka baaba-a une bal dee cadaabna uu mudanayo maaha ajrigi oo ka baaba-a un oo la idhaha sadaqadaasi way kaa burtay arrinku kuma koobnaanayo cadaab cadaabkan daranna waa raacayaayo bal markaa taas oo kale in umuuruhu kolley intooda badan ee xagga xadiidka saddexaa abu hureyre warinaya saddexdan imaka rasuulki ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu عaleyh uu de isagoo waciidkaa u sheegay yihi shaykhu zanin wamalikun kadabun wacailun mustakbir horta sheekh waa dee ruuxa isagu da-da ama fوq aarbaciin hala yidhah ama fوq alkhamsiina kaas buu noqonaya man dacana fi sini un weeye cadaab daran bay buteeno kolley zina markay noqoto been markay noqoto ama badsigeed takabur iyo de waxa weya ikhtiyaal ay noqoto si kastaba ama ha ka dhacdo nin odaya ama ruux kale ha ka dhacdo ama boqor ha ka dhacdo ama keyrkeeda waa afcaal xaaraama oon banaanayn taas afcaal xaaraama oon banaaneyn ama dembi weyn noqonaysaba zinadii sideedii bay unoqon intakaburka sidiisiiba unoqona waa ti aynu habeen dhaweyd soo marnay ruuxa qalbigiisa mithqaala dara min kibrin uu ku sugan ama ha ama de waa taas cid kasta inaanu dee janno gelahayn baynu soo marnay beentuna waaba dee taasoo iyaduna weliba iyo waxa weeye aba kaasoo dee waaba waxaa fujuurka ruuxa ku hanuuninaya fujuurkina naar uu kuba hanuuninayo lakiin halkan dadkan laba qayday eh, halkan waxa adigu arintu ay tay culimadu yidhaahaan horta ta hore saddexdoodan waxa ay waciidkan gaarkaa u muuteen dadkii kale iyaguna ficilkan la wadaagsaday ay uga dambi noqdeen waxyaalaha iyaga ku xambaaraya ee macsiyadan ku xambaaraya dawaacidii la odhan la mala waxaa saa ku ku riday ayaan jirinba oo ninkii odayga ahaa dee waa weynaaday tajribo dheer buu soo maray haatan awooddiisii jaanibkaa iyo shahwadiisi way daciiftay bal dee tii xalaasha ahayd baaba dhici karta inay tamartiisi jaanibkaasi aanu dee uu ani jirinba ama ay yar tahayba marka haddii iyadoo taasoo wax daaciyo la yidhaho wayo markaasi waxaana ka qaalib noqday aanay jirin bal tii xalaasha ahaydba awoodiisi ay aada u yar tahayba haddii aanay suulinba markuu waxaan ku dhaco arrinku waxa weeyaan waa macsiya jacayl iyo istikfaaf macsiyadii la fudaydsanayo iyo cinaad bay noqonaysaa ninkii boqorka ahaana ee dadka kolkol beenta waxa ku xambaara bal ruuxan ku raali geli iyo ruuxan balcanaan kaga baxsa iyo waxyaalo qaarkood ama eed kaga baxsa iyo ninkii cid kaba sarraysa maba jirto xaalkiisa wuxuu ku socotiinayaa run isagoo sheega marka beentan uu sheega ama caadaystaana ee waxay noqonaysaa waa istikfaaf bilmacsiya iyo mukhaalafo uu qastayo un isagoo laba yimin waxa la wax ku xambaaraya ma jirto kan kale waxaa la odhan lahaaba waxyaalahaasa ama arrintaasaba uma geys dhegeysta la odhan lahaa de marka beentaasi ha noqoto mid caadi uu sheego mid de waxyaala de inta badan hadiyo goor dadka markaa ololayaal lagu jira waxyaalaha la sheega wixii de waa been iyo been une bal taasna wax iyaga ku xambaaraya oo markaa ruuxan loogu cudur ayaan jirine wuxun baabay meesha noqonaysaa macsiyo loo qastay isetaas xaqa ilaahay la fudaysaday iyadoo xaaja iyo wax la loogu garaaba aanu jirin kan dee caayilkee mustakbirka ama hadiyo goor dadka markuu arko isagoo loo baahan yahay isagoo dadkii ka kaaftoomay markaasa isla weynidii waxaasi galaan oo ilahay baa kala ina insaana layabqa an raahu istagna insaanku waa kibriya isla weynaanaya markuu arko inuu kaaftoomay dadka ay u baahan yihiin oo kale bal marka haddii ruuxaasi kibro waxaa la odhanaya asbaabtii kibirka ku keenaysaa meesha taala eh, laakiin ruux dee bal matalan isagii faqiira baahan haddaba isla weyniyo kibirkaas iyo markay taasi dhacdo macnaa waxa weeye wa sabab iyo waxa la yidhaaho waxaanaa ku xambaaray waxaana bal matalan sabab ugu noqday maba jirto ee waxay noqonaysaa un waa dee macsiyo uqasadi un bay noqon mucaanaday noqon iyo taasoo sabaa deeta ay dembiga uga weynaadeen marka xadiidka muxuu ina tusaya o kale dadkan macaasida ama kabaairta ku dhacaya maraatibtii dembigoodu gaadhsiisnaa inuu kala sareynayo bixasabi dacaawi اxaamilati ama dawaaci اxaamilati eh, matala calى irtikaabihim marka la eego la fiiriyo waxyaalaha ku xambaaray oo kale oo iyadoo macsiyada ay wada macsiya tahay dembi weyn tahay ayaa dee midna daaci la yidhaaho kolkol wado daaci dee isaga ku xambaaroo indha tiray ayaa meeshii iman midna waaba daaci la-aan oo dee dembigiiba markaa kala weynaanaya kan dee bal matalan la odhan karo macsiya waa macsiya una waa dembi waa dembi weyne laakiin kan la odhanayo waxyaalahaasa dee bal loo tiirin karayo kaan waxba loo markaa fooda loo saari karin isku dembi ma noqonayaan oo kani way kala dembi weynaanayaan walow labadiiba ay dembi wen yihiin ba wey umuuraha kalena waa umuuro inoocadoo de aan myahdna kuba soo sharaxnay baabu kiiladi taxriimi qatli insani nafsa wuxuu u baabaysan yahay kiladii taxriimi qatli insaani insaanku dilitaankiisa uu dilo nafsahu naftiisa uu dilo xaramnimadka uu xaaraam yahay adeegiisa uu adeg yahay oo ujeedadu inuu ruuxu ruux kala dilo waa dembi weyn oo wataan soo maray bacda shirki inuu yahay naftiisuna waa lamid uno naftiisuu dilaana naftiisa isagu ma laha ilaahay bay milkigiisa tahay markaa dilka uu naftiisa dilaana waa dembi aad iyo aad u weyn ku mudanayo dee inuu naar uu ku raago ama naarba uu si daa'ima uguba galo haddii uu banaysanayo bal markaa xaaraamnimadki iyo xagga qatl alinsaan nafsa taas adeyga uu adeg yahay ayuu baabkeedii yahay waxaa kaloo u baabaysan yahi waa ana man ruuxa qatala dila nafsahu bishayin shay ku dila cudiba bihi fi naari wixii uu ku dilay naftiisii waaba jinsigii adigu uu isagu isku dilay wax lamid oo laakiin cadaaba in lagu cadaabayo وأنه laa ydkل الجaنaةa جanada inaanu gelahayn ilaa نفس مسلma نف مسلmaa mooyaane نaftii kale khayr badan haba samayso wax kaloo haba samayso iسlاamkii wax weyn hauba tarte ilaahay markaa ma gelayo dee ruux مسلima mayo ruux kale جane ma gelayo umuurahaas waa axaadiث ay iman xadثna abوبكر بن أbي شhaybةa w أbو سعيد الأشج oo abوبكر بن أbي شhayبة iyo أbو سعيد الأشج ayaa noo waramay buu yihi kolley abubakr ibn abi shayba de waa ninkaa inagu badan abuba abu saciidna cabdillahi ibn saciid baa magaciisa la yidhahay lakin wuxuu kaga mid yahayba sagaal sheekh bal ninka tobnaad waa mukhtalafiyo sheekyadan umuhaadka ama usuushan lixda ali waa kdala ay kaga wada wariyeen oo de sheekadoodaasba ayuu kaba mid yahay ninkan abu saciid ilashaj oo raggan kale iyaguna shanta kitaab ee usuusha a ah leh dhammaanba sheekh buu isaga u wada ahaaba qaala waxay yidhaaheen labadoodaasi xadaثana wakiic can اlacmashi can abi صaalixi can abi hurayrata waa sanadkan imakaba caawa aan soo haynay qaala anahu qaal qaala rasuul الlahi salى الlahu عalayه wasalam man qatala ruuxa dila nafsahu naftiisa dila bixadiidatin bir ku dila faxadiidatuhu waa bir waxay doontaa noqoto midiu iskariya ha noqoto adu faxadiidatuhu birtiisii fii yadihi gacantiisay ku sugnaanaysa waa iyadoo dee mid cadaabeeda naar dhexdeed yatawaja-u biha waxaanu ku warwareemaya yatawaja-u haddii hamsada la takfiifiyo tasiiriyada yatawaja la idhaahna waa caadiye bal matala macnaa yadcun weeye wuxuu ku wareemayaa biha xadiidada fii bani calooshu intaa iska gelgelinaya welibana de kuba dhimanayo ti addunyadii waaba kuba dhinte waa wax daa'imusa fii naari jahanama jahanama naarteeda dhexdeeda khaalidan xaliya isagoo ku waaraya mukhalladan fiiha lagu daa'iminayo abadan daa'imba waman shariba ruuxa caba saman sun caba saman siintoo la fadxiyo iyadoo la kasriyo siman la idhaah iyadoo de sa luqadeena iskagaba badan suman sun waata aan idhaahne suman lafta carabiya uno sun baan idhaa iyo goor dee miimkii un ba e, nuun noqday waana iskama jirtaayo kelimaadkan luqada carbeed sideeda e uga soo qaadan oo dhan miimka nuun baan u bedelaa de waa afkeen oo kale imaka e qalam oo kale qalin baan idhaahnaa calam oo kale calan baan idhaahnaa oo kale sulam oo kale salaan marka aan leenahay oo kale taas oo kale aadam aadam baan idhaahnaa had iyo goor asmaada miimka ku dambaynaysa luqada carbeed sideeda inoogaba timi inaga afkeena waxay ku bedelaan <laughs> waxay ku bedelaa un nuun bay u bedelantaha bal haddaad tatabucdona waa taasun iminka marka waxaan leeyahay sumana iyo laakiin saddexda wejba way baneeye luqada way ku banaantahe ta ugu faseexsani waa tan aan carabkeenaba kuwa badnayn oo dee saman siintoo la fadxiya ufasaxo badan bay idhaahaan e, laakiin sumana iyo siman iyo saman intuba waa waxaa sunta aynu inaguba u naqaano ruuxa markaa waxa weya sun cabay faqatala nafsahu naftiisii saa ku dilay fahuwa isagu yataxasaahu waa sabtii ama suntii ayuu kakabonaya waa yatajarachu waa kabasho dee kolma waa cabaya isagoo dee kakabasho ku cabaya fii naari jahanama jahanama naarteed dhexdeeda khaalida mukhalada fiiha abada waman tarada ruuxa iska tuurooda wey iska rida walo tarada de waa waxa weyaan ka dhaca un weyaan o isagaa iska tuuray wey min jabalin buur faqatala nafsahu naftiisi intu be adigu meel buu fuulay ama meel dheero iska soo tuuray siibuu kuba dhintay ama buur ha noqoto ama cimaarad ha noqoto ama wuxun faqatala nafsahu fahuwa isagu yatarada wuxuu kolba ka dhaadhacaya oo kolba ka daadegaya fi naari dee buur naareed inta la fuushiyo ayunbu halkaa kolba iska soo daynaya haddana halkiibuu ku noqonaya waa iska soo daynaya walciyaadu billah fi naari jahanama khaalida mukhalada fiiha abada bal axaadiis way noo socotaa وxdثnي زهير بن حرب qال xdثna جرير xا وxdثna سعيد بن cمر الأشعثي وxdثna cبsر labadoodaba waa ti makaan soo haynay xا وxdثnي يحيى بن حبيب بن الحاrثي qال xdثna khالد يعني بن الحاrثي iyagoo sa isugu xigana habeeno dhaweyd baan soo aragnay xdثna شعبة كلهم hadaba شعبة iyo cبsر iyo جرير بن عبدالحميد بhda الاسناaد اسناadkan maxay ah عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرةay kuba wariyeen مثl وفي رواية شعبة شعبة رواayadiisa waxaa kuba sugnayd عن سليمان قال سمعت دكوان دكوان ku أبو صالحun دكوان بن عبد الله السمان صياد in sulaymanna waa acmashkii un riwaayada shucba maxaa dhacay samictu dakwana faa'iide weynna way leedahay walow dee shucba aan nidhi tadliis waan kaga badbaadaynaa tadliiska ciddaa sheekhadiisa mudalisiinta kamid ee kordiisa kaba warinayo oo waxa weeyaan acmash waxaa lagu yaqaanaa tadliis baa lagu yaqaanaa nin xaafid ahaado waa nin muxadis axaadiisay subaantay haddana tadliiska waa laba iman jiray xukumka tadliiskuna waxa weya ama mudalisku hadduu ninkii mudaliska can fulan yidhaaho xadiiskiisa waa laga joogsanaya bal ilaa ay caddaato dee kolkol buu cid ka tegayaaye ilaa ay caddaato inuu ruuxan kaba maqlay hadduu samictu ama xadaanii yidhaahana waa la aqbalay ina sidiisa kale siqu u yahayba oo markaa waxaa laga badbaad laga aamin noqday ciddii meesha ka maqnayd ama uu ridi jiray marka riwaayadii hore maxay inooguma sugnayd can ilacmashi can abi saalixin eg can ilacmashi can abi saalixin qolooyinka dambe uu shucbo la socdayna can abi saalixin baa ku sugnayd maxaa riwaayadii shucbo dhacday can sulaymana qaala samictu dakwana waa kan inuu ka maqlay caddeeyey oo tadliiskii halkaa laga baqan lahaay o dhan baa aamin laga noqday o tan wuxuu la yimi waa tasriix samaax baa meesha jira faa'iidadaasaa kuba sugan xadaثna yaحya بن yaحya qال aخbarana mعaawiyaة بن سلام بن abi سلام الدimشقي عan yaحya بن abi kaثيiri أنa abا qلaabةa أخbarahu أنa haaبت بن الضحاki أخbarahu haaبت بن الضحاk waa صحaabi jليل abu qلaaba iyo yaحya بن abi kaثيr iyana hore aan usoo aragnay bal mعaawiyana haben kalen soo maraan eegi doonaa haddii a la yidhah in shاء الlah wuxuu yihi haddaba abا qلaaba cabdاللahi بن زayd waxa u waramay haaبت بن الضحاk muxuu ugu waramay أنahu haaبت baayaca rasuul الlahi salى الlahu عalيه waslm taxta shajarati geedkii shajarat baycat ridwan ay ka hoos dhacday ee ilaahay laqad radya lahu can lmuminiina id yubaayicuunaka taxta shajara inuu kuwa kaba mid aha marka waa asxaab alxudaybiya rasuulka ilaahiyna salawaat ullahi wasalaamu aleyh wuxuu inoo sheegayba ama xadiis inooguma yimi axad geedkaa rasuulka ilahi kula hoos mubaayacday ama baycata ridwan ka qeyb galay inaanu naar gelahayn bal mثala waana صaxaabi jaliil asxaabtii rasuulkii kaba mid ah haddaba taasu u sheegay maxaa kaloo u sheegay ana rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam qaala inuu yihi man xanafa ruuxa dhaarta calىa yamiinin dhaar ku dhaarta bimilati diin hayr اislaami islaamnimo aan ahayn kaadiban xaariye ku been sheegaya dee kolleyna si kastaba waa been bu u sheegayaaye mafhuuma laha lafdigoya fahuwa kamaa qaala waa suu yihi oo ruuxa dhaar buu dhaartay waa dhaaranayaa waxa buu yihi waxa waxa haddaan sameeyo yahuudi ayuu isku sheegay inuu yahuudi yahay ama nasraani inuu yahay ama uu gaaloobay oo kale hadduu waxa iyo waxaa sameeyo taas buu yihi wixina waa kaa been sheegaya oo de ko arintiisu de wuxuu noqonaya sida uu yihi buu noqonaya fahuwa kama qaala waman qatala ruuxa dila nafsahu naftiisa dila bishayin shay cudiba bihi ywma alqiyaama xadiidkii hore tafsiil baan kusoo aragnay xadiidkana waa inoo soo duuduubay ruuxa naftiisa wax ku dila wixii uu ku dilay ayaa lagu cadaabaya kii iskubayna ee kolba waa iskubaya u naar dhexdeed walaysa calىa rajulin nin korkii ma ahaanin nadru nadr fii shayin shay laa yamliku aanu milki ahayn oo ruuxna korkiisa ma ahaanin nadar oo nadarnimo laazimayo weeye laguma yeelanayo nadarkaas oo ofi lama odrhanayo kol haddii wuxuu ku nadray waxaanu lahayn uu ahaa oo de waxa weya mid weeyaan hadduu yidhaaho imaka shayga ama waxaas oo kale ayaan ilaahay aan waxaan ku nadray inaan sadaqaysto ama neef ha noqdo xoolaa wax kale haba noqdo wixiina isagu ma lehe dad baa leh nadarkaasi ma guntamin weeye oo ma guntamayo laguma yeelanayo arrin kalea jirta halkan oo dee kale la arkaa culimadna khilaaf dhexdooda yahay de lakin xadiidku qowl buu xoogeynaya waana qowlka shaaficiya qolooyin ay kuma tegeen oo ah hadduu wixii bal matalan yidhaaho shaygaas haddaan soo milkiyo on yeesho waxaan ku nadaray inaan la baxo oo kale wixiina markaa ma laha taasna suurada hore ayuun bay laba mid tahay laakiin aimada qaarkood baa qowlkoodu iyo markaa aanay eh, wax ruuxu saasoo milki iyo tacliiqani uu yimaado hadduu soo milkiyo inay waxa weeye arrinkaasi laazimayeen laakiin tani waxa weeyaan taasun la baabto dee waxa ay lamida imaka naag aanu qabin hadduu yidhaaho waan furay oo kale dee dalaaq kuma dhacayo waxaa suuradii lamida eg oo suuradan lamid noqonaysa hadduu idhahdo hebla haddaan guursado haddaan guursado way iga furan tahay oo kale waa tacliiq oo kale taas iyaduna dee markaa ma milki ahayn cismadiisa kumaysm hadduu soo guursado ma furmayso lakin culimada qaar kuwa halkan masalada saa yidhi hadduu saa yidhaho nadarkaasi waa guntamaya tacliiqi dalaaqana waa saas oo kale iyaga agtooda oo dalaaqo hadduu markaa soo guursado dalaaq waa xidhan yahay may noqonaysaa taas oo kale eh, lakin waxaan leenahay bal xadiidku walaysa waana kolley qowlka shaaficiyadii oo kale ama imaam shaaficiy walaysa calى rajuli nadrun fi shayin laa yamliku bal xadiidkuna waa inoo socdeen jumlooyin buu kaba kooban yahay qaybo kalea soo kordhi doona riwaayaadka dambe xadaثana abu غassan almismaciy horeynu usoo aragnay malik بn cabdilwaxid <clears throat> xadaثana mعaad wahuwa بن هisham qala xadaثanii abi hisham dastawaي can yaحya بn abi kaثيiri qala xadaثanii abu qilabata can haabit bn الضaxaaki can الnabiyi slى الlahu عalيه waslم qaala laysa ma aha nin calىa rajuli nin korkii nadru nadar fii maa laa yamliku waxaanu milkeyn oo waxaanu lahayn nadar uguma guntamayo walacnu lmu'mini ruuxa mu'minkaa lacnadiisa la lacnado ka qatli dilkiisay lamid tahay ruux muslima oo dee waxa weeyaan la lacnado lacnatullaahi caleyk la yidhaha ama dee isagii la lacnadaa arinku ma sahlana waa dembi aad u weyn oo dilkiisa la dila ayay xagga ismiga iyo dembinimada kula mid tahay bal de waxaa ka dhasho qatligaasi qisaas iyo waxyaalahaasi dee laba baab ha kala noqdeen jaanibkaasi waman qatala ruuxa dila nafsahu naftiisa maxalushaahidku halkan weeye bishayin shay ku dila fi dunyaa adduunyada dhexdeed cudiba bihi kii baa lagu cadaabaa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha waman idacaa ruuxa sheegtay dacwa sheegasho kaadibatan been ah wax aan jirin buu sheegtay kasoo qaado xoolo aan ulahayn buu leeyahy waa isagoo ama kufaanayo waay waxaasaan leeyahay oo kale maqan aanu joogin iyo manzile aanu joogin buu sheegtay cilmi aanu lahayn buu sheegtay waa waxyaalahaas oo dhan waa iska way caam yeeleysaa liyatakasara biha si wax ugu badsado oo dee taas oo kale lam yazidhu llahu ilaa qalatan <laughs> waxaas wax loo barakeynayona maaha ilaahay yari un mooye wax kale uma ziyaadinayo waman xalafa ruuxa dhaarta calaa yamiini dhaar ku dhaarta sabrin idin sabrin way waa xabsi iyo ilzaam u saaxiiba oo dhaarta sabrigu waa dhaarta dee waaba lagu yeeshay qaadigii ama xaakimkii baa hortiisii dee laazimiyey inuu dhaarto taas baa dhaar sabri la yidhaha sabriguna macnuhu waa macna alxabsi oo dee sabirkan kaleba naftii baa laxabaasaya laga joojinaya ama jazici ama waxyaalihii kaleo taasi bal matalan waa qabasho haddaba dhaar la laazimiyey weeye isagaa lagu yeeshayo waaba laga doonayaayo markaasa de waxa weeyaan taas buu dhaartay muxuu faajirati been ah oo dhaartaa uu kuwa dhaartayna waa dhaar been ah xadiiskii intan uu ku dhamaaday <laughs> adigu ujeedadu mayn halkan dee mantan shardigii jawaabtii iyada xadiidkii intana usuusha kuma sugan oo iyada inooguma sugan iyo minhu sabrina waa aan soo sheegnay aslu sabrina alxabs walimsaakba waa qabashada iyo xabsigaa la yidhaah Eh, lakiin xadiidkan dee riwaayaat kale iyo axaadiis kale a macnihiisa inoo taam yeelayo noo cadaynaya intaba usushi kuba sugan oo macnaa waxa weeya jawaabtiibaa xadfan oo dee isaguna waciidkaas oo kale waciidkaas ayuu mudanayaaye lakiin bal matalan axaadiista baabkiisa kuba timi waxaa kaba mida ah, man xalafa calىa yamiini صabri yaqtadicu biha maala mri'in muslimi huwa fiiha faajiru laqi allahu huwa calayhi qadban ninka dhaar waa dhaartaas dee la joojiyey ee la laazimiyo cid baabay ishaystaan oo dhaara baa la yidhi taas bay dhaarta ayaa sabri la idhaha wuxuu dhaar been u dhaaranaya xolun muslim buu ama xaq buu ku duudsiyaya un waxa ku qaato ama waxa kuma duudsiyo beenna waa ku sheegaya ilahay wuxuu la kulmay isaga u cadhaysan yahay ilaahay laqiya allahu wa caleyh kadban bal taas baayo oo dee imaka halkan aan kuma taam yeelanayna xadiidka an iska yar dhameeya riwaayaadka xadiidkan sabat ee thabit ibn daxaak xadaثana isxaaq بn ibrahima wa isxaaq بn mansuri وacabdاlwaris ibn cabdisamd waa saddex sheekhoynu in badan soo aragnay kulluhum dhammaantood can cabdisamid ibn cabdilwaris oo cabdilwaris ibn cabdisamed aabihii baa laga warinayaayo aabihii baa cabdisamid ibn cabdilwaris la odhanaya awogii ba isku magacay markaa sheekh hore muslim can shucbata can ayub ayub kuwa sakhtiyani markaas can abi qiraabata can thabit bn الضaxaak اlanصariyi xa وxadaثana mحamed ibn raafici waa sheekh afraad oo uu leeyahay muslim buu dib ugu laabmay can cabdiلrazaq can الthawriyi can khalidi الxadaa-i can abi qiraabata can thabit bn الضaxaaki qaala kaley umuurihii aan kasoo yar baranay muslim aan kusoo arki jirnay waxaa kaba mid ah ama isaga badan halkay isugu imanayaan bu sanadka hore markaa uu doonayo sanad labaad inuu u laabmo halkay isugu imanayeen buu ku joogsadaa markaasuu kii kale markuu haddana dee dariiqii kale ama sanadkii kala sheego ayuu wada taam yeelaa imaka halkan eeg abiqilaaba labadaba uu ku wada sugnaa abiqilaaba halkaasay ku kulmayeen oo dee daahirku wuxuu hadlaya sidii markii hore caadadiisa ahayd inuu yidhaha can cabdirazaq can thawriye can khalid اxaday can abiqilaaba uu saabidka iskaba daayo man can khalid اxada markaa dabadeedna uu haddana can abiqilaabata can saabit markaa hore aanu sheegin de bal abi qilaaba markuu ku joogsaday haabit aanu sheegina lakin arrinku waxa weeye riwaayada qolada hore can haabit ibn ضaxaak alanصariyi alansariyi baa ku sugan ta dambe kumay sugnayn hadduu markaa israaciyana waxay noqon layda barhkood hadal aanay odran inuu meesha soo galo uu kii kale mudraj uu kuba noqdo tan baa deeta adigu uga baydhay un wey qaala qaala nabiyu salى الlahu عalayه wasalam man xalafa ruuxa dhaarta bimilatin diin siwa islaami islaamnimo aan ahayn kadiban xaariyo isagoo been sheegayo mutacamidan ma dee carab maaha carab wuxuu kaga dhacay maaha waa u badheedhayey fahuwa kamaa qaalo de waxaabuu yihi haddii on waxa iyo waxaas ama uu sameeyo yahuudi baabuu yahay saasuu isku yihi sayn hore usoo maray adabku waa inaan wixii aan la tirin aan toosnayn marka waxay noqonaysaa de haddi khaasatan weliba waxaan de lahaa wuxuba hadduu saayey waaba kaba baxaya de waaba ku gaaloobaya taas haddii kalena de kolley isagoo fayo islaamnimo kuma soo noqonayo waa sida xadiiskii kaleba kuba yimi ruuxa dhaarte dhaartiisa ku yidhaha bilati walcuza de ha yidhaah laa ilaha ila allahu imaankiisii dib ha u saxo oo haddii uu dee waxaan weyneyn sidaa ilaahay loo weyneeye u weyneynayey ama uu lahaa waxan aan kuma sifoobayaana de waaba gaalnimay noqonaysaa haddii kalena laakiin kolleyba dhaartii tacdiim baa ku sugan almaxluuf bih waxaan lagu ah lagu dhaaranayo weyneyn la weyneeyaa kuma sugan oo markaas dee kolley islaamnimadii isagoo fayo kolley uma soo noqonayo fahuwa kama qaala waman qatala nafsahu bishayin cadabahu llahu bihi ilahay waa ku cadaabaya fi naari jahanama hada xadiidu sufyaan sufyaan thawri xadiidkiisu kaa weye wa ama shucbatu faxadiiثu ana rasuula الlahi salى الlahu عalيه wasalam qaala man xalafa oo dee eeg shucba iyo thawri labadaba way noogu sugnaayeen man xalafa bimilati siwa اislaami kaadiba fahuwa kama qaala waman dabaxa nafsahu halkaa eg waman qatala nafsahu ee waa qeyb dabxigii waa siyaalihii la isku dijir dili jiray unbay kani mid tahay ma ruuxu isu dili kari laaye waman dabaxa nafsahu bishay shay nafkiisa ninka ku gawraca dibaxa bihi maalinta qiyaama isagaa lagu gawracaya xadiidkii ama kole duruqdiisi waan adigu se wada raacinay insan kuwa kale labada xadiida kale kolley way yar dheeraanayaan lakin waan israaci doonaa insha allahu tacaala kolley caawa casharkan baabkan iska dhamayn doonaa bidn maxaa iyada inoogu sugan balta horta tu inoogu bilaabay oo saan marka horeba sheegnay ruuxa naftiisu milkigiisa ma aha in wax kastoo kuba yimaada inuu istila ma yeelanayo marka istilka naftiisa uu istilaa sia ruux kale inuu dilo bigayri xaqin uu ku dilaa ay xaaraam u tahay ayaa dilka naftiisa uu dilaana ay xaaraam iyo dembi weyn u tahay bal dee waciidkan gaarkaa uba yimi ruuxii waxaa lagu ciqaabaya wixi uu isku dilay ayuunbaabu maalinta qiyaamaha lagu ciqaabaya arin kalena wuu jiraayo khaalida mukhalladan fiiha abadan alfaadahaasoo soo aroortay marka hadduu banaysanayey oo waxaan uu dee kaba dhigtay wuxuu isagu leeyaho uma banaan isagoon jahli aanu hayn iyada taas dee waa ku gaaloobayaayo waxay noqonaysaa weligiiba kaba baxayo uu gaaloobay haddii kalena dee kolley waxaa khaalidan mukhaladan fiiha waa jazihiisii iyo mugti dheer inuu ku nagaanayo isagoo weliba waxaa lagu ciqaabayo isagii saasun isu dhibaya oo wax cadaabeed isku cadaabaya ama wuxuu markaa isku wareema ha noqoto wuxuu caba ha noqoto meel u ka kolba sidii iskuba dilay bal adigu taas ba inagu sugan bal waxaan leenahay un silka naftii uu ruuxu si kastaba isu dilo ku hi intaas iyada waa mid oo dee wax banaan ma noqonaysa isqarxina waa dee taa baabkeed waa isdil uu isagu isdilayo weye oo dee khaasatan ma bal matalan masalo in ah in ruuxu haddii dee uu gaalo dhexdood ay tay uu leeyahay waxbaan ku yeelayaa oo kale oo laleeyahy leeyahy weliba taasaa dararka gaadhsiinayaba taas bal haddii meelo qaarkood ay dee surooyinka qaarkood culimadu ka hadleen baad kale noqon iyaga naftooda xataa dumarkoodi iyo caruurtoodii ciddii aan marka horeba aan dilkoodu sideeda u banaanayn oo kale de taas naftooda iska daa dad muslime kuwaas in waxa weeyaan rasuulka ilahi baa haweeney la dilay bu arku yihi ma kaanat hadi lituqatil tani may dagaalamayn maxaa loo dilay waanu nahayn jire o de haddii aan israacin la israaciyey iyo daraaridood iyo merid iyo waxyaala aan la kala sooci karayn aanay noqon kol hadii la kala sooci karaya iyaguba in markaas de dhiigoodii taas ma banaanaanayo oo ama dilkooda ma banaanaanayo marka adigubala waxyaalahaasna de waa baabkaas iyo waa isdilkaasune waciidkaa weyn baa taa iyada inoogu soo arooray umuraha kale xadiidka inoogu sugan man xarafa calaa yamiin bimnati kayr islam taa waan yar laqbeeyey waanan ku yar joogsadeen xaggan walacna lmumini ka qatlihina dee lacnada ruuxa muminkaa la lacnadaa waa dembi aad iyo aad u weyn iyaduna rasuulka ilaahayna wuxuu kala mid dhigay dilkiisa macnaa dilkiisu sida uu xaaraamta u yahay sidaa dembi kabiira u yahay saa ruuxii dee ismi weyn iyo ciqaab weyn uguma mudanayo ayuu lacnadiisana aynu hore usoo maray oo ah ee habaar uu ku habaaraya naxariistaba ilaahay inu kaba dheereeyo oo xataa taa aan soo nidhi macaa dee gaalkii noolaaye la garanayn mucayan hadduu yahay shaksi gaara uu yahay ee waصف cmuum aanay ahayn kaas lacnadiisu xataa ma banaananayso kol haddaan la ogeyn khaatimadiisu waxay noqon ayaa bal inatusaysa ayuu xadiidka inoogu sugan oo bal lacnadan la fudaydsaday dadkeeni ay badsadeen waa tii habeenna waan soo maray dumarka tugtirna lacna ama yugtirna lacna bal taas la badsaday heerkay gaarsiisanta iyo dembi aad u weyne aada u foolxun inay tahy dilkii ruuxa lamid ah taas baynu dee xadiidka inoogu sugan bal xataa xayawaan in la lacnadaana ma banaano habeenkii horean taas soo yar naqlinay arrinta kale bal xadiidka xagga nadarkana waa taa aan sheego waan kaba hadlay iyada nadarkii iyo waman iddaca taas waan kaba hadlay iyaduna de bal umurahan kale waa umuurihii aan kusoo wada joogsaday bal xadiidku lakin waa xadiidkaa jumlooyin kala duwan oo dee mid kastaba axkaam kala duwan le xadiidkun bay ku wada kulmeene lakala goygoyn kari lahaa taas buu inoo kulansahay sheekuna siday caadadiisu ahayd meel buu kusoo wada arooriyo san baan usoo wada qadima وxdثna محمد بن رافع وعبد بن حمyد جميعا عن عبد الرزاق قال بن رافع xdثna عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن بن المصيب عن أبي هريرةa koلey سندkuna waa dhamaan سند aynu in badan aan soo araragne waana سندada badan de waayo waa rag cuلimaa qاaل wuxuu yihi أبو هريرة شhahidna mعa رasuuل اللahi صلى الله عليه وسلم rasuulka ilaahay maciisi baa waxaan joognay oon xaadirnay oonu ka qeyb qaadanay de xunaynan dagaalkii xunayn ayaanu joogno oon xaadirnay san baa kitaabkeena dhacday oo inoogaba sugan xuneynan ususha saasaa dhacday qaadi ciyaad baa wuxuu ka dhigayaa sawaabtiisu ama lafdigan sawaabkiisu inuu yahay khaybara oo wuxuu leeyahay qisadani khaybar bay dhacday haddii khaybar markaa la yidhaaho cibaaradan mushahidnaya abu hurayra ee markaa waxay noqonaysaa un isagoo ujeeday jeeshkii muslimiinta oo dadkii muslimiinta ciidankoodii waa saxaabadii ayaa ka qayb qaatay isagu dagaalkaa kuma jirin oo markii dagaalku dhammaaday dabadeed ayay yimaadeen bo ba rasuulka way ugu yimaadeen lakiin dagaalkao dhammaaday dabadeed ayay yimaadeen oo khanaa'imtii la qaybinayo dee iyagoo xataa qayb kumay lahaynba isagiyo dadkii reer dawskaba yimi bal matalan haddii la idhaha waa khaybar san qaadiciyaad iyo raajax yeelayaan macnuu wuxuu noqon de waa jeiskii muslimiinta ayaa dagaalkaa ka qayb qaatuu noqon haddii de aan idhaahnana dee xunayn waa u joogay isagu faqaala lirajuli nin buu ku yidhi rasuulkii ilaahay uu ku yihi du waxa weeyaan ma dee laamtu macnaa can oo kale ama macnaa fi oo waxa weeyaan waanay ku timaadaa macnahaas oo faqaala lirajulin wa faqaala fii rajuli fii shani rajulin isagoo nin shanigii ka hadlaya miman yudcaa bilislaam dadka islaamnimo loogu yeedha dee daahir ahaan muslim ahaa oo dadkii muslimiintii laba socday ayuu isagoo shanigiisa ka hadlaya ayaa muxuu yihi haada min ahli naar maaha in ninkii dee la khidaabay o rasuulki ilaahay kulaba hadlay faqaala lirajuli macnaha waa fi shani rajulin ama can rajulin nin xaggii isagoo kaba hadlayo miman yudcaa bilislaami hada min ahli naar dagaalkiina waa la jooga ninkani waa ahlunaar rasuulka ilaahayna salawaat ullahi wasalam aley de waxyigiibaa uba imanayay oo ilaahay baa waxyaalo qeybka ah ogeysiiyo daalacsiiyo aclaamtii nubuwadiiyo mucjizaadkiisa ay umuurahaasi kaba mid ahaayeen falamaa xadarnaa rasuulkaasi a yidhi falamaa xadarna alqitaala markaan dagaalkii xaadirnay ayuu qaatala dagaalamay arajulu ninkii qitaalan dagaal shadiidan daran oo aad bu u dagaalamay fa asaabathu waxaa asiibtay jiraaxatun dhaawac baa gaadhay faqiila waxaa la yihi ya rasuul الlahi rasuulki ilaahay ow الrajulu ninkii aladi ninkaasoo qulta lahu aad ku tidhi macnaa waa canhu ama fi shani adigoo shanigiisa kaba hadlaya isaga aad ka hadlaysid aad tihi oo laabtu sheekuba leeyahy nawowi qad taأti bmacnaa fi waminhu qawluhu tacalى wanadac mawazin qisط liywm اqiyamati manaa fi ywm اqiyamati ninkan aada dhawaan waa anifa waa qariiban aada lahaydaad tidhi waxa weeyaan adigu isagood aad kaba hadlayso inahu min ahli الnaar fainahu qaatala ninkii waa dagaalamay alyawma maanta qitaala shadiida dagaal daran aad buu u dagaalamay waqad maata waan u dhintay ninkii saas wey de ninkii dagaal oo uu dagaalamay si fiican buu ujihaadiyay bay leeyihin waana dhintay faqaala nabiyu salى الlahu alayه wasalam rasuulka ilahi ba wuxu uhi ilى الnaar masiruhu ilى الnaar ninka masiirkiisii halku gelaya waa naar fakada bacd الmuslimiina muslimiinta barhkood ba waxay u dhowaadeen an yartaaba inuu shatiyaba oo dee ninkaas dagaalamaye saa u jihaaday ee ficilka caynkaasa dhime haddee naartan gelitaankeed inuu meeshu shaki galo ayay barhkood u dhawaadeen kolleynayn kaada dee aada u badan waxa weeye inaan iyada dee ficilkaa ka dambeeya markaas inaanay anilara socon wamaa kaaduu yafcaluuna iyo eh, takaadu tamayazu iyo yakaadu zaytu yudiicu iyo qur'aanka macnaa ani ma gasho ficilkaa mudaarice taas waxa weeyaan de de casa iyabaa ka duwan usushii nastan baa dhacday laakiin waa wax dee luqada jirta ha yaraatee luqada way jirtaay oo dee kole ibn malik xataa matinka alfiyadiisa waa ku sheegay tanna markaa taasun bay noqonaysaa barhkood baa inay shakiyaan fa baynama wakti iyagu calaa dalika in waxaa la muuqaatayna warka soo gaadhina waxaa inku si u dagaalamaya markii la dhaawacay dee dagaaladii baa dishay wey ninkii waaba shahiid baaba markaa ninkan dee shakigu malaa halku uga yimi ay tahay ninkii waa kuwa gaaladiibu ku dhintay isagoo la dagaalamaya rasuulkiina wuxuu leeyahay ilى الnaar fabaynahum hum calى dalik iyo xaalku taa yahay id qiila wuxuu baaba la yihi inahu lam yamut ninkii ma dhimane waa nool yahay walakina bihi jiraaxan shadiida lakin dhaawac adag baa ku yaala ayaa la yihi ninkii ma dhiman marka maxaa xaalku noqday falama kana min aleyli markii habeennimadii ay ahaatay habeenkii galay lam yasbir ninkii ma adkaysan oo kumuu sabrin cala ljiraaxi dhaawicii faqatala nafsahu waa ninkii rasuulka ilaahay de waa mucjizaadkiisii aclaamtii nubuwada salawaat ullahi wasalaamu aleyh ninkii markii dee dhaawicii xanuunkii uu adkeysan waayey waa nin aan iimaan lahayn ama dee nifaaqba qalbigiisa kuma sugnaa ama waaba kan ayaa muu sabri waayey oo markaasuu isdilay faukbir الnabiyu salى الlahu عalيه wasalam bidalika rasuulka ilaahay baa markaa arrinkaa loo sheegay ti baa loogu waramay faqaala muxuu yihi rasuulka ilaahi allahu akbar ashhadu waxaan qirayaa anii cabdullahi warasuuluh dee arrinkanba waxyi buu ku lahaa wuxuu xaggiisa kala yimi ma yahayn wamaa yanduqa can ilhawa in huwa ilaa waxyi yuuxa uma amara bilaala bilaal buu amray fanaada fi nnaasi bilaal baa dadkii ka dhex dhawaaqay oo muxuu ku dhawaaqay inahu laa ydkl اjanata anahu haddii la yidhahna halkan labada way banaanaan lahaydba fanaadat malaaikaةu wahuwa qaaim yusali fi mxraabi ana allaha yubashiruka ina allaha yubashiruka labadu waa laba qiraao bal matala taas waxa weeye inaanu gelahayn jannada ilaa nafs muslima jannada ma gelayo naf muslima a naf kale ma gelayso wain allaha ilaahay yu waa xoogeynaya hada diina birajul fajir ninkan waa ninkan dee munaafiq ba waa la dhex joogay waa kan oo isiyagu ku dhex jiray waa kan aad u dagaalamaya gaaladii dee bal matala dagaal aad u adag markaa si fiican bu udagaalamay sa dee riwaaya inoo dambaysa ay yidhaaheenba maanta hebel unbaaba dagaalamo wixii hebel tari cidna mabay tarin haddana dee arrinka diintii baa ilaahay ku xoogeynaya rajulkii faajirkaa ee jihaadkiisi baaba mid kamida ah si dee kuwo kalaba kaba dhacday wax kale oo uu qabtay islaamnimadkii baa kaba mida bal waxyaalo de bal markaan eegno nimanka nimanow dee dhib kale o badanna ay lahayd mustashriqiinta oo kale ee imika waxaa la arkaa dabacaadkoodii baa laga maarmey dee malaa qarni horteediyo waxyaalo kutubtay madbaceeyeen ee kutubta islaamkahayd ee axaadiista lahayd ee siiro lahayd ee taariikh lahayd ee kutub luqaca lahayd oo kale dadkiina ay aada ugu intifaaceen dabacaadkoodii hordayna iyagaa dabacaadka ay horbilaabo oo kale de waxa weeyaan iyo kutaab a habeenna dhaweyd soo sheegaya almucjam almufaras oo kale alfaada xadiidka aad si dhib yaraana uga helayso iyo miftaaxu kuni sunna iyo ka aan lahaa de matalan isaguna qur'aanka oo kale de mucjam matalan isaguna walow kan maxamed faad cabdilbaqi ciddii ugu horeysay iyo nin isaguna qur'aanka oo kale mawaadicdiisa uriyo de intii salaad isku mawduuc ahayd iyo deeto aayaadkii buu tilmaamaya wixiise ka kusoo arore wixii taqo kusoo arore ata nin falasama waxyaalahaas oo kale de waa ta'yiid ilaahay dee ruux faajira oon xaddi kulahayn diintii laguma xoogeeyo de tan kalena taas bay wain allaha yu-ayidu hada diina birajul faajir xadiidka markaa maxaa inooguma sugan oo kale de inay waxa weeyaan un waa qatligii nafta la dilayo ruuxuu isdilo de waa kaa cadaab iyo halaagaa weyn baaba lagu mudanayaaba taas waana ta axaadiis ay noo socotay ay noo iman doontaana waa baabkaasun waa intan xadaثna qtaybaة بن سacيidi qala xadaثna yعqub ho بن cabdالرaحman الqariy xay min alcarabi habeen laba habeen oo dhaweyna waan soo aragnay alqaariyuna waa ti an alqaari umahay waa alqaariyu waa reer qaaro la idhaha waa kan sheekaba matigi waa xayun qabiilo ama jilib ah min alcarabi carab kamid ah nisbadani tahaye can abi xaazimin can sahl bni sacdin saacidiyi bal haddaba caawa labada abi xaazim ay noo kala baxeen labadoodiiba waan haynaa caawa waa tan marka dhaweyd aan soo aragnay nin abu xaazim la idhaaho oo abi hurayre kaba warinaya xadiidkii halaaatun laa yukalimuhum llahu yowma alqiyaama on lahayn salman baa la idhaha mawlaa caza alashjaciy waana nin taabiciya waana ninkaa lahayn muxadisoo waana mawaalidii bu kaga mid iyo abu hurayre laasimay maantana maxaan haynaa nin kale oo abu xazim la idhaaho oo saxaabi kale ka warinaysa waa taabici markaas way kala wen yihiin abu xazimkan haddaba magaciisa waxaa la yidhaha salamat bnu dinaar baa la idhaha waa nin dee ah waana nin caabid ahaa zaahid ah ninkani oo eh, bal waxa wey ninkaasi kaba axaadiis badnaadee lakin waa nin caabid oo zaahid ah xika badan iyo waxyaalo badan lahaa dee zuhdigiisii cibaadadiisii badnayd kan waxaa la yidhaha salamat ibnu dinar xalayna waxaan soo haynay cabdulcaziz ibnu abi xaazim cabdulcaziizkaa nin kan baa dhalay oo aan xalay soo haynay ee fuqahadii madiina aan lahayn weeye atbaacu taabiciintii ninkan salamat ibnu dinar baa la yidhahayo saxaabo kale uu la kulmay ma jiraan wuxuu soo gaadhay anas iyo sahl ibnu sacad waayo reer madina isku hayn walow anasna markaa noolaa lakin anas de craaq iyo basre ayuu ahaa reer madina isku ahaayeeno oo isna dadkii aada cumrigooda u dheeraaday ahaa ayuu soo gaadho wax kaba wariya haddaba abuxaasimka ka warinaya sahal waa salamat bnu dinaar ka abu hurayre ka warinaya uu ka wanyey ninkana waa taabici une oo ibn cumar iyo abu hurayre ninkaas soo gaadhay isaguna waa salmaan mawla caza la yidhaha ninkana waa ninkaas sheegayo ee caabidka ahaa kolley tarjamadiisa uu ku leeyahy midna mujaladka shanaad ee siyarka weeye midna mujaladka lixaadun laba mujalada suxaya mujaladka waliba ninkan tarjamadiisa oo kale kolley waxay leedahay waa xikamtiisi iyo hadalladii uu kaba hadlayo o kale iyo waxyaalo hadaladiisa nawowi mee soo naqliye dahabi waxaa kaba mid ahaa ida kunta turiidu an takuna caalima markaa falzam talaata khasal haddaad doonsa inaad caalim noqoto saddex khaslo ilaasho laazim muxuu yidhaha markaas oo kale laa tabqi calىa man fawqaka walaa taxqir man dunaka walaa takud calىa cilmika dunyad macnaha waxa weeye cidda adiga kaa sareysa ama kaaba aqoon ha ku tacadiin oo bakyaan iyo taas oo kale ama xasad iyo waxyaalaha weeye ciddii kaa hooseysayna ha yaraysan cilmigaagana addunyaha kuba qaadan oo kale adaladiisa aada u fiican ay soo naqliya waxaa kaba mid ah oo bal maha adaladiisaas kaba mid ahaa <clears throat> bal waxaad u fiirsataa waxa weeyaan de alcamal aladi ama takrahu an an tamuta caleyhi bal cibaaradii waa camalka iyo macsiya ama dembiga ama waxa camalka aad nacaysa adigoo ku sugan geeri inay kugu timaado kaa u fiirso fatruku faraa ka qaadun ujeedadu wixii aad anad jeclayn adigoo ku dhex jira ama aada nacayso adigoo ku dhex jira inaad kuba dhimato marka horeba iska sii dah marka horeba faraha kaba qaad weeyaan oo markaas dee geerida wakti ay ku timaado waxba kuma yeeleysa marka koladaad umuuraha iskaba ilaalisay adigu xikam kaloo badanna waa leeyahy kolle mujaladkaan idin tilmaamay mujaladka lixaad ninkani waa bal taas wey muxuu yihi <clears throat> markaas sahl ana rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam iltaqىa waa kulmay huwa isaga iyo wlmushrikuuna gaaladii baa kulmay faktataluu way islaayeen dagaal baa adigu dhacay rasuulkii ilaahay oo muslimiinta hogaaminaya gaaladii waa la dagaalamay falama maala rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam markuu u leexday u iishay ilaa caskari ujeedada dagaalkii de inta la yar kala fadhiistay xaggii ay deganaayeen mucasirkoodii uu rasuulki ilaahay uu u leexday uu yimi wamaala aakharuuna ilaa caskarihim iyaguna halkii ay deganaayeen mucasirkooda casirku waa ciidankoodii ama mucasirkoodii markay iyaguna u leexdeen ayaa wa fii asxaabi rasuuli llahi salى الlahu alay waslam rasuulka ilaahay asxaabtiisana waxaa kamid ahaa ama ku sugnaa rajulu nin laa yadacu lahum aan uga tegahayn shaadatan mid gooni oo shaksi imaka waa nasamadii baa lagu yeedhay ashaad waa alkhaariju can اljamaca ashaadatuna alkhaarijatu can اljamaca weeye sa dee neefka ariga kaba gooniyaba se shaado looguma magacaabo haddaba markaa macnuhu waxa weeye nasama ahaan ba dee imaka kol hadii la taaniisiyey aan ku fasiraynaay laa yadacu lahum aan ugaba tegay nasamata naf ama waa shaksi shaadatan gooniyo dadkii kale ka dhex baxay ilaa oo uu arko taas waa ruux itabacaha waa raacaya shaadadaasoo fadarooha yadribuha bisayf isagoo dilayo ujeedadu waa nin aan de aad u dagaalamay ruuxa uu arko de isagoo ciidankii ursadaa gooni gaba baxayba waa u qasayo waa dilaya xaggii gaaladan faqaalu waxay idhahan saxaabadii ma ajza'a mina alyawma axadun kama ajza'a fulan ma ajza'a ma kaafin weeye oo ma deeqin oo waxba tarin weeye mina xaal anaga naga mid yahay alyوم maanta أحad أحad kama أجزaء fulan hebel wuxuu taray cid tartay maba jirto hebel wixii uu bal mثala dadkii dee kaba kaafiyay o kaba deeqay cid lamid ahay taas ma jirto de waa ninkaa ficilkaa laba imanaya faqala rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam ama adaat istiftax weeye inahu min ahli الnar waa ninkii ay dee ammaanayeen taas bu yihi ninku waa ahlu naar ninkina hadda markaa waa caadi o de waa ciidankiibu kudhex jiraayo ma dhaawacno taas faqaala rajulu min alqowmi nin qowmkii kamida ah, yihi ana saaxibu abadan de way qariibsadeen ninka caynkaasi sidaa u jihaaday haddana rasuulka ilahi yihi waa ahlu naar ninkiina waa caadi oo waa iska caafimaad qabaa tu yihi anaa saaxibkiisa ah macnaa waan la saaxiibaya bal waan la soconaya halku markuu dhaqaaqaan la dhaqaaqay isagoo de iska ogeyn markuu joogsadaan la joogsan si aan bal xaaladiisan iyo waxaan u ogaado qaala wuxu uhi fakharaja macahu ninkii uu la baxay markii dagaalkii laisku soo noqday kulamaa waqafa markaasasuu <laughs> istaago waqafa macahu waa la joogsanaya de isagu tan ma oga waa dad wada dagaalamayo dagaalkii ku wada jireen wayda asraca hadduu degdegana uu meel ka ordan asrac macahu waa la degdegaya qaala wuxuu ihi raawiya xadiidku waa sahl fajurixa arajulu ninkii baa la dhaawacay jurxan dhaawac shadiidan adag dhaawac adag baa gaadhay fastacjala mowta ninkii waa sabri waayey wuxuu raagsadayba dhimashadii oo wuxuu degdejistay dhimashadii marka muxuu yeelay fawadaca waa dhigay nasla sayfihi waa halkii maqbidki iyo waa seeftiisa waa adigo xaggeedii dambaba dee halkii uu dhigi lahaa ayuu bilardi dhulkiisaa u dhigay waa seeftiisii buu dabadiisaa ugu qotomiyaa dhulkii wadubaabahu waa caaradan hore ee mudi karta weeye taasna wuxuu dhigay bayna sadiyeyhi labadiisa naas dhexdooda oo macnaa intuu seeftiisii taagay ayuu halkan dee afkeedii saas dee caaradeeda ahaa ayuu halkaa laabta ama iska saaray markaasuu muxuu sameeyey uma taxaamala calaa sayfi seeftiisiibuu isku xambaaray sidaas oo dhan ayuu isugu soo tuuray faqatala nafsahu sidiibuu isku diray fakharaja rajulu ninkiina waa arkaya intaas daba socday fakharaja rajulu ninkii baa soo baxay ilaa rasuuli llahi salى الlahu عalيه wasalam faqaala wuxuu yihi ashhadu anaka rasuul الlahi waxaan qirayaa rasuul ilaahay ina tahay de wuxuu markii hore u sheegayaa u muuqday qaale wuxu uhi ama daaka de horeba waad uqiraysay taase maxaa hadalkani yahay maxaa kaa keenay weeye sababtu waa maxay qaale wuxu uhi alrajulu ninkii aladi ninkaasoo dakarta aad sheegtay anifan dhawaan anahu min ahli naari faacdama naasu dalika markay arkeen de jihaadkiisi iyo ficilkiisii dadkii taasi ay la weynaatay weynaysteen taas e, faqultu aan idhi ana lakum bi aniga xaalkiisa idin ogaan doona ninkii caynkaas ahaa fakharajtu balalka jawaabta askarinaan iskaba saayino ayaan waa nigii baxay oo fii dalabi ninkaa raadsigiisii ama la socodkiisii baan u baxay xataa jurixa waana la socday un xataa jurixa ilaa la dhaawacay jurxan shadiida fastacjala mowta wuxuu dedejistay geeridii fawadaca nasra sayfihi biاlardi wa dubaabahu bayna sadiyhi labadiisa naas dhexdooda sadiina luqawiyinta qaar baa soo naqliyey rag iyo dumarba in la yidhaaho sadyi la odhanayo ee iyaguna ama naasi dumarka iyo halkan dee mawdacee meeshaas ee raggu ay markaasba barkoodna waxay soo naqliyaanba inay de halkani markaa waxa noqon baa de isticaaro uune sadyigu uu dumarka khaas kuba yahay ee ragga oo kale sandua ama sundua laba yidhaaho luqaduna way u timaadaayo ta ragga taas la yidhaaho de meeshan mawdacoode de markaas bal marka lakin xadiidkii waa kan kuba yimi luqadii de marka aan leenahay labadaba in loo isticmaali kareen uma taxamala aleyh faqatla nafsa faqala rasuul الlahi salى الlahu alيه wasalam inda dalika rasuulka ilahi baa markaa yihi ina rajula minku haweeneydna waa lamid wa mithaalun la yacmal wuxuu camal falaya camala ahli اljana fima yabdu liلnaas waayo de walow qadarkii uu ka qaalib noqonayo haddana kolley camalkiisaaba toosnayn ikhlaas la-aan ama waxyaalaha ku jira iyo ilah ikhlaas la-aan oo waa dad kasta umuuqdo dadku waxay arkayaan waxa qarsooni waa wax gaara ilaah baa og waana tan rasuulka ilaahay loo kashfiyey sida dadka umuuqanaysa walxaal wa min ahli naari isagoo ahlu naara wain rajula ninku la yacmalu waa camal falaya camala ahli naari fima yabdu linaas kolkol dee macaasiya waxyaalo kuba dhacaya dad kasta umuuqata laakiin de malihin isaga laga yaabaa dee waxyaalo ama niyo fiican iyo <clears throat> khaslo khayr oo kale oo u qarsooniyo inay jirte lakin camalkani waa macsiya isagu dee daahir iyo batin buu noqonaya lakin de khaatimadiisa fiicnayd iyo qadar hore jiro kiiba dee yasbiqu caleyhi kitaab wahuwa alxal huwa isagu min ahli janna marka dambe de maalkiisa uu janno noqon waxan uu kaga toobad keenayo maxalushaahidkuna dilkii iyo bal waa taas isagoo camalkaa lahaa waa kaa cadaabkaa weyn kuba mutay xadaثnي محamed بن رافع qال xadaثna الزubayriي وhuwa محamed بن cabd للahi بن الزubayri qال xadaثna شhaybاn qاala samictu xasana yaquulu shaybaan baa wuxuu leeyahay waxaan maqlay xasan اlbصri oo leh de markaa saxaabigii ma sheegin ina rajula nin oo miman kaana qablakum dee markaa wuxuu ka dhigayba hadal uu leeyahay nin dadkii idinka idinka horeeyey ahaa ayaa kharajat bihi qarxatun waxaa kasoo baxay finan qarxadu waxaa inoo dambeeya lafti ah dee khuraaj oo kale khuraajkuna finankan iyo wiin ama saanfurka iyo wii de ruuxa kaba soo baxa ama dhulix iyo waxyaalahaasumba weeye qarxadna waa taas falama ayaa kasoo baxday falama aadatu markay dhibto dee xanuunkii iyo waxyaalahaasi u kuba batay ayuu inta zaca la baxay oo wuxuu kasoo saaray sahman leeb ayuu kasoo saaray min kinaanatii gabooyihiisi ama waa waxaan adigu dee waktigii leebabkii la qaadan jiray jucbada lagu gurta ama weelkeedan lagu gura leebabka taas baa kinaana lagu magacaabaa jucbana waa lagu magacaabaa bal kaas buu leeb kala soo baxay fanakaha ah uu qoray oo meeshiibuu ku xoqay oo deerkiiyo wixii buu kaga qaaday wixii waa kinaanadii falam yarqa idamu dhiiggii baa kaba gu'i waayey xataa maata dee kollayna malaa ujeedadiisu waxay ahayd un aada dhimatidba oo taas baa qaradkiisi iyo waxyaalahaasi u ahaayeen e hadday ahayd bal isagoo le waxaan dhiig kasii daayo de way ahayd iyo calىa dariiq اmudaawaat oo de wax kale ay kuba yimaadaan arrinkan de markaas eh, ma ay dhaqdo calaa sabiil mudaawaat laba imanayo heerkan ma gaadheen ama xaaraan ma idhaaheen eh, laakiin waa noocan oo ujeedadiisa ahaydba de inuu waxaan isticjaala lilmowt sida kaa hor oo kale ayuu tan u sameeyey falam yarqa idamu dhiiggii baa kama gu'i waayo xataa maata ilaa u dhintay markaasa qaala rabkum rabbigiin yidhi de markuu dhintay qad xaramtu calayhi اljana kol hadduu baadaranii cabdi binafsi sida xadiis kaleba kuba yimi adoonkaygii naftiisiiba igula soo degdegay ma sugin waktigan anugu kaba qaadi lahaa isagii baaba la soo degdegay walow dee ajashiisii u dhintay haddana markaa jannadii waa kaba xarimay uma madda yadahu intuu marka taa yidhi imika xadiiskii marfuucaani nooguma soo naqlin saxaabigii ma sheegin imikuu sheegaya wuxuu ihi uma madda wuu taagay yadahu gacantiisibuu ila xagga masjidku ku fiiqay waa xasan albasri masaajid marka ay ag joogeen oo basra ayuu farta xaggiisii kuba fiiqay ama gacantiisii ufidiyey faqaala wuxuu ihi waa tii jawaabtahay nacam hay wallahi baan ku dhaartee laqad xadaanii waxa igu waramay bhada اxadiiثi xadiidka jundabun ama jundub jundub بn cabdillahi اbajali aynu xalay soo haynay ayaa iigu waramay can rasuuli الlahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulka ilaahi baanu iiga waramay fi hada masjidi masjidkan masaajidkan dhexdiisa waa masaajidka uu gacanta kuba xaggiisa dee uu kuba fiiqayo ayuu anagoo ku dhex sugan ayuu xadiidkan rasuulka ilahi igaba sheegay waa xadiis markaa marfuuca waana tan riwaayadii kale وxdثnي محمد بن أبي بكر المqdمي قال xdثna وهب بن جرير قال xdثna أbي أbي جرير بن حزم قال سمعت الحسن يقول xdثna جندب بن عبد اللahi البجلي في hda المسجد مساجidkan buu noogu waramay فma نasina anagu maanaan iloobin wuxuu markaa noo sheegay وma نkشhى kamana cabsanayno أن yakuna جندب ama جندب جندب inuu noqdo kadaba عalى رasuuل اللahi صلى الله عليه وسلم rasuulka ilahi ku been abuurtay ama dee korkii been ku sheeg dee been sheeg rasuulka ilahi been kama sheegayana inuu ahaa kama cabsanayno ee run buu noo sheegay anaguna maanaan iloobin oo qaala wuxuu yihi qaala rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulkii ilaahi baa yihi kharaja birajuli nin waxaa ka soo baxay في man kana qablakum dadkii idinka horeeyey ahaa khuraajun waa waxyaalaha dadka kaba soo baxa finanka iyo waxyaalo ama taas baa kaba soo baxay halkii qarxe markii hore u kaba cabiray fadakara naxwu xadiidkii hore u sheegay oo dee xaramtu calayhi اljana macnuhu hadduu mustaxil ahaana waa taa haddii kalena dee maca asaabiqiin ma geliyo waana kaa khuluud dheer dee ku jiraya naarti wallahu subxana wa tacala alam subxaanaka allahuma